u badan yahay wey marka sidaa daraaddeed ilaahay wuxuu qisadan kusoo dejiyey suurad kaamila oo fii suurati yuusuf oo dhan ayaa ka hadlaysa qisatu yuusuf calayhi salaam sidaa daraaddeed ilaahay wuxuu yidhi naxnu naqusu calayka axsana alqasas qisadii ugu wanaagsanayd ayaanu kaaga sheekeynaynaa ayaa nebiga ilaahay ku yidhi bima awxaynaa ilayk macnaha kitaabkaanu ugu soo dejiyey qisadii ugu wanaagsanayd ayaan kaaga sheekaynaynaa marka ilaahay markuu suuradda ku bilaabay aliflam tilka aayaatu lkitaabi almubiin إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين bilowga fi suurati yuusuf halka ayuu marka ilaahay waxa uu ku bilaabay inuu maaragtay horta kitaabkiisii ammaanay kitaabkii qur-aanka oo la soo dejiyey ayuu horta ilaahay ammaanay wuxuu ibnu kahiir leeyahay raximahullah waqad anzala allahu caza wajalla fi sha'nihi ay fi sha'ni yuusuf arrintii nebi yuusuf ilaahay waxa uu ku soo dejiyey iyo wixii arrintiisu ahayd suuratan min alqur'aani alcadiim suurad dhan oo qur-aanka ayaa lagu soo dejiyey liyatadabbara maa fiiha si loogu fekero oo waxa weeye loogu caqlisto oo fawaa'id looga qaato waxa ku jira ayuu maaragtay ibn kathiir leeyahay llah iyo waxa weeye mawaacidda iyo aadaabta iyo amarka iyo xikamka ku jira in la qaato oo lagu tadabburo oo lagu dhaqmo ayuu maaragtay ibn kathiir waxa weeye ku fasiraya wuxuu leeyahay marka ilaahay kitaabkiisiibuu ammaanay oo waxa weeye wajumlat lqowli fi hada almaqaam annahu tacaala yamdaxu kitaabahu alcadiim macnaha bilowga aayadda tilka aayaatu lkitaabi almubiin ilaahay wuxuu ku ammaanayaa horta qur-aankii baa la ammaanay rasuulkiisii lagu soo dejiyey oo waxa weye ilaahay uu rasuulka ku soo dejiyey ayuu ammaanay horta bilisaanin carabiyin mubiin ay macnaha fasiixin bayinin waadix luuqad carabiya oo wanaagsan oo waadixa oo qof walba fahmayo yafhamuhu kulu caaqilin dakiy qof walba oo caqli leh oo waxa weeye maskaxdiisu shaqaynayso oo wax kala garanaya waa fahmayaa oo luuqadii carabiga yaqaana macnaha qur-aanku ka hadlayo horay buu ka fahmayaa wuxuu leeyahy marka ibnu kathiir raximahullah fa huwa ashrafu kitaabin nazala min alsamaa anzalahu ashrafu almalaa'ika macnaha waxaas wuxuu yahay buu yidhi kitaabka qur-aanka kitaabkii ugu wanaagsanaa oo samada ka soo degay oo uu soo dejiyey jibriil calayhi salaam kuna soo degay maaragtay ashraf alkhalq ninkii ugu wanaagsanaa dadka bilo-aamniga waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam waxa weeye biafsaxi luuqatin wa adhari bayaanin luuqadii ugu wanaagsanayd oo ugu faseexsanayd waa luuqadda carabiga ayuu ku soo degay wey wuxuu leeyahy marka ibnu kasiir raximahullah fa in kaana asiyaaqu fi lakhbaari almaadiya ow ilaatiya dakara axsanaha wa abyanaha haddii uu ka sheekeeyey buu yidhi kitaabku akhbaarihii horey u tegey akhbaartii hore ummadihii hore akhbaartoodii sida qowmu nuux iyo maaragtay nebiyullaahi aadam iyo ibraahim iyo qoomamkii hore oo dhan huud iyo aynu soo marnay haddii uu ka sheekeeyo wuxuu la imaanayaa sida ugu fiican oo ugu wanaag badan buu uga sheekaynayaa waxyaalaha soo socda qiyaamaha dhici doona fitanka dhici doona markuu ka sheekeeyana sidoo kale weeye wax walba wuxuu bayaaniyey buu yidhi kitaabku wixii dadku isku khilaafeen oo dhan buu waadix ka dhigay wixii baatil oo dhan buu radiyey oo waxa weeye dadka ahlu baatilkaa waxay deliishanayeen oo dhan shirkigii iyo wixii xumaayoo dhan ayuu radiyey oo baabi'iyey weye marka haddii mar akhbaar ay noqoto ama wixii hore ha noqoto ama waxa soo socda ha noqotee si waadixa oo beyina oo waxa weeye aad iyo aada u cad ayuu ku keenaya wa in kana fi lawamiri wannawaahi fa acdalu sharaa'ic wa awdaxu lmanaahij haddii uu ka hadlayo maaragtay awaamirtii iyo nawaahidii war waxaa sameeya waxaana ka taga haddii uu qur-aanku ka hadlayna sidii ugu wanaagsanayd oo ugu bayaansanayd oo waxa weeye ugu cadaalad badnayd ayuu u sameeye weye xukunkiisii buu bayaaniyey wax walba leannahu ilaahayga subxaana qaadirkaabaa soo dejiyey ilaahayna waa caadil wey ilaahay sidaasuu daraaddeed waxau lahaa aayad qur'aana wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa cadla laa mubadila likalimaatih wa huwa asamiicu alcaliim yacni sidqan fi lakhbaar akhbaartiisu waa saxiix wey cadlan fi alawaamiri waannawaahi akhbaartiisiina waa saxiix awaamirtiisa iyo waxyaalaha laga naahiynayo dadka laga naahiyayo oo ina amrayana waa wax maaragtay cadaalada oo aan waxa weeye guluwi ku jirin oo aan ifraad ku jirin oo waxa weeye saxiixa oo oo dadkii wixii u fiican ayaa waxa weye layna amrayaa weye oo dadkii la dhibi mayo waa kulli wax fudud wey sidaa daraaddeed ba ibnu jariir adabari waxa uu leeyahay raximahullah markii uu sheegay maaragtay eh, aayaddaa aayaddaa markuu fasiray oo aqwaashii iyo waxyaalihii ka hadlaysay uu soo sheegay ayuu waxa uu yidhi wاsawaabu min alqowli fi dalika cindii an yuqaala macnaahu hadihi alaayaat almubayin liman talaahu watadabbara ma fiihi min xalaalihi wa xaraamihi wa nahyihi wuxuu yidhi aayadahan macnaha loo jeedo waxaanu soo dejinnay kita maaragtay qur'aan bayina oo waxa weeye tilka aayaatu lkitaabi almubiin waxaa loola jeedaa buu yidhi ay macnaha qofkii ku tadabura oo akriya waxa u bayaaninaya oo u caddaanaya oo waxa weeye waadix u noqonaya waxyaalihii xalaasha ahaa waxyaalihii xaaraamta ahaa wixii la amray wixii laga nahayey waxaasoo dhan buu u caddaynaya wey oo kulli uu qur-aanku waadix uga dhigayaa oo waxa weeye noocay doontaba ha noqotee kulli qur-aanku waa waadixinaya oo dariiq kasta wuu ku waadixinaya wey kamana jeensanaya ilaa qof maaragtay khayr darro iyo halaag ku dhacay mooye walihaada qaala tacaala naxnu naqusu calayka axsana alqasas bima awxaynaa ilayka hada alqur'aan wain kunta min qabli la min algaafiliin ay binisbati yuusuf waxaanu kaaga sheekeynaynaa maaragt macno waxa weeye macnaha binisbati ilaa maa uuxiya ilayka fiihi macnaha waxaan qur-aanka ku degay oo qur-aanka lagaaga sheekeeyey horay waxaad uga ahayd midaan ogeyn baad ahayd leannahu nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa nebiga laga dhigin wixii ka horreeyey hadde ma ogeyn arrintaana lama socon yuusuf iyo akhbaartiisa iyo yacquub iyo awlaaddiisii nebigu waxba kama ogeyn ilaahay baa u waxyooday oo kusoo dejiyey wey waxyaalihii akhbaartii hore o dhan waxba kama ogeyn cilmi keyb ma ogeyn qof bashar oo caadiya buu ahaa ilaa nebi laga dhigay waxaan waxaanoo dhan war uma wahayn wey sidaa daraaddeed bu ilaahay leeyahay wain kunta min qabli la min algaafiliin macnaha waxaan o dhan waad moogeyd oo waxa weeye mid ogmaad ahayn wey sidaa daraaddeed ba aayad kale ilaahay wuxuu ku lahaa wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina wainaka latahdi ila siraaطi mustaqiim siraaط illahi aladi lahu ma fi الsamaawaati wama fi اlarض alaa ila allahi tasiru اlumuur fi suurati shura ilahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey ilaahay qur-aankan uu soo dejiyey horay inuuna nebigu u ogey waxna ma qori jirin waxna ma akri jirin iimaan iyo caqiide saxiixa iyo tawxiid iyo waxa lagu gaaloobo iyo waxaan oo dhan diinta waxay ka hadlayso o dhan haddii nebigu bashar caadiya buu ahaa ilaa ilaahay doortay oo nebi ka dhigay qof caadiya buu ahaa oo dadka ka mid a ee maahe ma ahayn qof ku dhashay cilmigaan iyo waxaan kuma uu dhalanin wey laakiin ilaahay waxa uu leeyahay annaga ayaa ka yeelay nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina waa nuur iyo hadyi ilaahay soo dejiyey qur-aanku qofki ilaahay doono ayaana ku hanuunaya oo waxa weeye jidkii toosnaa ku dhacayo wey sidaa daraaddeed waxaa marka loo yahay qofku markuu kitaabka qur-aanka akrinayo inuu ku tadabburo siduu ilaahay ulahaa kadalika naqusu calayka min anba'i ma qad sabaq waqad aataynaaka min ladunna dikraa man acrada canhu fa inahu yaxmilu yawma alqiyaamati wisra qofka marka qur-aanka ka jeensada oo waxa weeye dikrigan waadixa oo ilaahay caddeeyey oo ilaahay soo dejiyey qofkii ka jeensada waxa uu ku dhacayaa halaag iyo masiibo iyo mashaakil oo dhan ayuu aakhira la kulmayaa isagoo indhalac baa lasoo xashrinayaa mashaakil oo dhan baa ku dhacaya waa in laga digtoonaado wey sidoo kale waxa u leeyahay abubakr aljazairi eh, xafidahu llah wuxuu leeyahay aayadahan marka uu caddaynayo oo ka hadlayo waxaa loo jeedaa buu leeyahay bilisaani alcarab liyafhamuuhu wayacqiluu macaaniihi fayahtaduu calayhi inay maaragtay carabtii luuqadoodii baa lagu soo dejiyey sababta loogu soo dejiyeyna waxa ayd horta iyagu inay fahmaan oo ay ku ay maaragtay si fiican u fahmaan kabacdina ay dadka gaarsiiyaan marka waxaa loo baahan yahay qofku markuu qur-aankii fahmo oo macnihiisii garto oo uu garto oo si fiican ufahmo inuu markaa dadka ugudbiyo oo dadka gaarsiiyo ayaa loo baahan yaha weeye wa qowluhu lacalakum tacqiluun macnaheedu waxa weeye ay jacalnaahu qur'aanan carabiyan biluqatikum alatii tatakhaadabuuna biha wa tafhamuuna e, asaaliibaha macnaha carabti baa lala hadlaya waxaa leeyahay luuqadiinni aad ku hadlayseen ayaa lagu soo dejiyey qur-aanka si aad u fahantaan macaanidiisa iyo asluubkiisa iyo wanaagiisa iyo xikamka ku jira oo aad uga faa'idaysataan ama qowluhu axsan alqasas macnaheedu waxa weeye buu leeyahay ay asaxuhu eh, wa asdaqahu wa anfacahu wa ajmalahu macnaha qisadii ugu wanaagsanayd oo ugu fiicnayd oo ugu run badnayd oo aan wax beena ku jirin wax khalada ku jirin sidii ay u dhacdaya ah, aad moodid maaragtay inaad hadda fiirinaysid oo ay hortaada ku dhacayso ayaa ilaahay kaga sheekeeyey oo aad iyo aad u wanaagsan qasasna asalkeedu waxa weeye manquulun min qasi alahar min qasi alathar ida tatabbaca aathaar alaqdaam asalkeeda qasas waxaa laga keenay macnaha in laga sheekeeyo waxyaalihii hore ay tatabbacu alakhbaar akhbaarta in la raacraaco si loo ogaado waxyaalaha ku jira oo waxa weeye akhbaartaas ku dhex jiray intaa marka muqadimada haddaynu uga soo gudubno suuraddaani sababunazuul bay lahayd oo waxa weeye sabab ay kusoo degtay baa jirtay waxaa inoo addeeyey xadiidkii sacad ibni abi waqaas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ilaahay kitaabka qur-aankaaba quraan qur-aankii baa lagu soo dejiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam unzila cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam alqur'aan fatalaahu calayhim zamanan saxaabadii ayuu in badan qur-aankii ku dul akriyey markaasay waxay yidhahdeen yaa rasuul allah low qasasta calayna qasas haddaad nooga sheekaysid oo qisooyinkii hore iyo ummadihii hore haddaad wax nooga sheekaysid ayaa aad iyo aad u jeclaan lahayn oo waxa weeye maaragtay aan maaragtay eh, dooni lahayn markaasaa ilaahay waxa uu soo dejiyey suuraddan kaamilka ayuu ilaahay soo dejiyey markaasi haddana waxay yidhahdeen haddaad noo sheekaysid oo sheeko noo sheegtid markaasuu ilaahay wuxuu soo dejiyey eh, maaragtay allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabiha ilaahay kitaabkii ugu wanaagsanaa oo sheeke ugu wanaagsanaa ayaa laydiin soo dejiyey markaasay haddana waxay idhahdeen haddii aad waanisid oo maaragtay aakhira iyo na xusuusisid markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey alam yani liladiina aamanuu an takshaca quluubuhum lidikri illah wama nazla min alxaq miyayna maaragtay soo dhowaanin inay qalbiyadoodu ku dabcaan oo ku khushuucaan kuwa ilaahay rumeeyey qur-aanka iyo diinta loo soo dejiyey iyo xaqa loo soo dejiyey xadiidka waxaa weriyey xaakim wasaxaxahu wawaafaqahu dahabi waxasanahu ibnu xajar alasqalaani fi madaalib alcaaliya ayuu xasan kaga dhigay marka xadiidka wuxuu inoo caddaynayaa sababu nuzuulkii aaya suuraddan ay ku soo degtay inuu ahaa inay saxaabadu weydiisteen rasuulka ilaahay oo qisaskii hore nooga sheekee iyo ummadihii hore bal wax nooga sheekee sidaa daraaddeed bu ibnu kasiir waxa uu leeyahay fa araadu alxadiida fadallahum calaa axsani alxadiid waxa ay dooneen in loo sheekeeyo markaasaa waxaa la tusay sheekadii ugu wanaagsanayd oo la yidhi waa kitaabka qur-aanka ay akriya wa araadu alqasas fadallahum cala axsani alqasas waxay dooneen haddana in qisooyin looga sheekeeyo iyo ummadihii hore taariikhdoodii markaasaa ilaahay waxau ku soo dejiyey tii ugu wanaagsanayd oo ugu wanaag badnayd oo ugu cajiibsanayd ayaa ilahay lo soo dejiyey marka wa qaala wuxuu yidhi marka sidoo kale ibnu kathiir raximahullah waxaa haboon buu yidhi aayadahan markii aynu sheegno oo qur-aankan aynu sheegno in aynu sheegno maadaama uu ilaahay e, e, e, caddeeyey oo kitaabkii ammaanay oo si walba u sheegay ayaa haddaba marka halkaa waxaa ka cad buu yidhi annahu kaafin can kulli ma siwa min alkutubi macnaha kutubtii hore oo dhan looma baahna marka qisaskii hore oo dhan looma baahna mar haddii kitaabka qur-aanka uu inoo ballan qaaday iyo waxa weeye sunnaha nebiga calayhi salatu salaam baa inagu filan sidaa daraaddeed baa waxaa sugnaatay cumar ibn khadaab radi allahu canhu xadiidkii jaabir uu wariyey ayaa waxaa dhacday cumar ibn khadaab ayaa wuxuu helay warqad ay ku qoran tahay kalaam waxa weeye reer bani israa'iil ay qoreen oo tawraat qeyb ka mida ah ay ku qoran tahay oo ka sheekaynaysa waxyaalihii maaragtay tawraad ku yeelay ayuu cumar ibn khadaab soo qaatay radia allahu canhu markaasuu isagoo akriyaya nebiga ula yimid oo tusay nebigii nebigu waa xanaaqay oo aad buu uga carooday oo wuxuu yidhi amutahawikuuna yabna khadaab war ma waxa weeye yahuud iyaad wax ka doonanaysaan oo haddeeraad diin yahuudeed aadaysaan anigiyo idinla joogaba wاladii nafsii biyadihi waxaan idinla imid buu yidhi ilaahaygiir gacantaydu naf eh, gacantiisu naftayda ku jirtaan ku dhaartaye macnaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaaranayaaye laqad ji'tukum waxaan idinla imid biha baydaaa naqiya macnaha diin waadixa oo toosan oon wax khalada ku jirin ayaan idinla imid laa tas'aluuhum waxbaha weydiinina can shayin fayukbiruukum ay idiin sheegaan markaa bixaqin wa xaqa fatukadibuu bihi aad beenisaan ow bibailin fatusaddiquu bihi macnaha ilah nebigu wuxuu leyahy alayh salatu asalaam yahuud waxba ha weydiinina sababta laynoogu diidaya maxay tahay waxaa laynoogu diidayaa waxa dhici karta intaynu wax weydiinno inay wax xaqa inoo sheegaan marka markaa naraado waa beentiinii iyo wixii waxa weye khuraafaadkiinii wey ama ay markaasba been inta inoo sheegaan aan rumaysanno haddana si labadaasba aynu ugu dhicin oo waxa weeye aynuna ugu dhicin inaynu waxa weeye eh, xaq beenino aynuna ugu dhicin inaynu been rumaysanno iyo wax baatila ayaa nebigu inaga nahiyey oo yidhi marnaba waxa weydiinina markaasuu nebigu wuxuu ku khatimo wuxuu yidhi low kaana eh, low anna muusa eh, sala allahu calayhi wasalam kaana xayan lamaa wasicahu ila an yatabicanii uma habboona oo uma banaana oo xaq uma leh nabiyullaahi muusa haddii uu maanta noolaan lahaa aniga inuu iraaco maahee wax kale oo u banaanaan lahaa ma jirto wey sidaa daraaddeed marka waxba ha weydiinine leanna waxa weye diintoodii dhan waa la nasakhay oo waxa weeye diin la baabi'iyo la nasakhay wey marka maxaad ka weydiinaysaan wey xadiidkaana waxa maaragtay sheikh albani wuxuu xasan kaga dhigay fi alqaliil raqamka kun iyo shan boqol toddobaatan iyo sagaal waxa uuna yidhi waxaa soo saaray imaamu axmed iyo imaamu darimi iyo cabdirazaaq ayaa maaragtay eh, eh, ibn cabdilbari fi jaamic eh, kitaab jaamic bayaan alcilmi ayuu ku sheegay marka xasan ayuu ka dhigay maaragtay irwa alqaliilka sidoo kale kitaab suna libn abi caasim ayuu xasan kaga dhigay marka waa kitaab waa xadiis xasana wey sidoo kale waxa u leeyahay sheekh naasir sacdi raximah llah waclam ogow buu yihi ana allaha dakara anahu yaqusu calى rasuulihi axsana alqasas fi hada alkitaab ilaahay waxa uu sheegay inuu rasuulkiisa uga sheekaynayo qisadii ugu wanaagsanayd kitaabka markaasuu wuxuu sheegay qisadan fi suurati yuusuf wa basadahaa wuu fidiyey oo iyadii oo dhan buu ka sheekeeyey wax alla wixii dhex maray noloshii nebi yuusuf oo dhan iyo waxa weeye xaalkiisii oo dhan ayuu ka sheekeeyey ilaa iyo isagoo yara ilaa iyo geeridiisii ayaa laga sheekeeyey haddaba iyadii oo dhammaystiran oo kaamila ayaa kitaabka qur-aanka ku soo aroortay waxa uu leeyahay marka sheekh naasir sacdi raximahullah looma baahna marka in waxyaalo bani israailiyaada iyo waxyaalihii khaladka ahaa oo aan sanad lahayn oo aan saxiix ahayn in lagu daro oo la yidhahdo waan ku dhammaystiraynaa looma baahna qofkii noocaa sameeyey buu yidhi fa huwa mustadrikun cala allah waa qof yidhi anaa waxa weeye ilaahay wixii uu ka tegey baan keenaya oo waxbaan maaragtay zaa'idinaya looma baahna marka waa in lagu kalsoonaado oo la akhriyo kitaabka qur-aanka ah oo intii ku soo aroortay waxa weeye lagu kalsoonaado wey leanno wax uu ka tegay ma jiro wey marka wa cala alcabdi qofka mu'minkaa waxaa dushiisa a ah buu yidhi an yafhama inuu fahmo wixii ilaahay uu ka sheekeeyey oo uu si fiican u fahmo uma baahna buu yidhi inuu maaragtay wax kala doon doonto oo waxa weeye waxyaala aan rasuulkiina ka sugnaanin ilaahayna ka sugnaanin inaad doon doonatid oo cid kale u raadisid uma baanid weeye waa inaad fahantaa wixii nebi ilaahay uu ka sheekeeyey nebi maxamedna calayhi salaatu wassalaam uu inoo sheegay waa inaynu fahanno weyn haddaba marka waxaynu gelaynaa intaa muqadimadaen uga gudbaynaa waxaynu gelaynaa marka qisadii qisadan yuusuf qisatu yuusuf calayhi salaam waa qiso aad u dheer wey saddex qaybood saddex marxaladood ayaynu u qaybinaynaa qisadiisa noloshiisa saddexdii marxaladood oo ay soo martay min xayaati yuusuf ayaynu u qeybinaynaa waxa weye marxalada ugu horeysa waxaynu kusoo qaadaynaa yuusuf calayhi salaam wahiya marxalatu siqar waa marxaladii uu yaraa oo dhalinyarada ahaa oo waxa weye ilmaha yarka ahaa oo aabihii uu dhabta ku hayay oo waxa weye aabihii uu xanaanaynayey iyo hooyadii marxaladaa iyo wixii soo maray inta uunan baaliq noqon oo uunan xoog yeelan waxyaalihii soo maray ayaynu marxaladda ugu horeysa ka dhigayna marxaladaasi marka markaynu ka gudubno marxaladda labaad waxaynu u gudbaynaa marxalatu limtixaan iyadoo la imtixaamay oo dhibaato iyo xabsi iyo mashaakil oo dhan uu galay oo waxa weeye waa marxaladii maaragtay naagtu ay roorsanaysay oo mashaakilka gelayay oo xabsiga iyo dhibaatada la kulmayey marxalada ugu dambaysana isagoo madax noqday oo waxa weeye nebiya oo waxa weeye suldaanu masr noqday oo waxa weye wadankii o dhan isagu xukuma oo walaalihiisii shale godka ku riday u imaanayaan oo baryayaan ayay waxa weye marxaladda dambena noqonaysaa ilaa aakhiri xayaatihi iyo geeridiisa laga gaaro saddexdaa marxaladood markaan ka sheekayno marxalad walba marka aan dhammayno fawaa'id baan ka samaynaynaa aakhirka ugu dambeeyana waxaynu samayn doonaa haddii rabbi idmo qayb gaara oo waxa weeye khaatimatu alqisa oo waxa weye ilaahay ku khatimay laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab iyo fawaa'idda iyo cibarka iyo wanaagga ku jira oo laga qaadanayo cumuuman qisatu yuusuf ayaynu qeybta afraadna ka dhigi doona haddaba afartaa qaybood ayaynu u qeybin doonaa qisatu yuusuf calayhi salaam haddii rabbidna marxaladda koowaad oo ugu horeysa oo ah marxalatu sikar waxay u qeybsamaysaa Eh, fi nuqaat ataaliya eh, eh, qodobadan soo socda ayaynu uqaybinaynaa oo koob iyo toban qodob baynu ka dhigaynaa waa qisada ugu waa qeybta ugu horeysa oo marxalat lula qodobka koowaad waxaan ka dhigaynaa tacriifu yuusuf yuusuf baan tacriifinaynaa iyo nasabkiisa iyo meesha uu galo qeybta labaadna waxaan ka dhigaynaa qodobka labaad ru'ya yuusuf calayhi salaam ru'yadii uu arkay qodobka labaadna waxaan ka dhigaynaa aqwaal alculamaa fi ru'ya yuusuf culammadu waxay ka yidhahdeen ru'yadaas iyo aqwaashoodii ku soo aroortay midda afraadna waxaan ka dhigaynaa adilatu ru'ya ru'yada iyo adiladeeda iyo siday u qeybsanto iyo axkaamta iyo aadaabta ay leedahay midda shanaad waxaan ka dhigaynaa ikhwatu yuusuf yatashaawaruuna fi qatlihi ow ibcaadihi can abiihi calayhi salaam walaalihii oo u tashanaya oo odranaya aynu dillo ama aan fogeyno oo waxa weeye bohol ka tuurno ayaynu maaragtay ka dhigaynaa qodobka shanaad qodobka lixaadna waxaynu ka dhigaynaa ikhwatu yuusuf yuraawiduuna abaahum yuusuf calayhi salaam iyagoo aabbahood ka baryaya oo le nagu dar maaragta nala soo cayaaro oo khayaano samaynaya oo doonaya inay oday gacanta kaga dhigaan oo ka kaxeeyaan si ay usoo dilaan ama godkii ugu ridaan midda toddobaadna waxaynu ka dhigaynaa yuusuf calayhi salaam fi ljubbi yuusuf oo ceelkii lagu riday iyo wixii uu la kulmay iyo habkii ceelkii waxa weeye arrintiisu ay noqotay iyo sidii loogu riday midda e sideedaadna waxaynu ka dhigaynaa aqwaalu lculamaa fii man asara yuusuf calayhi salaam yuusuf yaa qafaashay yaase waxa weeye arrintiisii ma waxaa loo jeedaa wa asaruuhu bidaaca bidaaca ayay ka dhigteen ma waxaa loo jeedaa wiilashii walaalihiisa mise nimankii safarka ahaa iyo culummadu waxay ka yidhaahdeen ayaan qodobka sideedaadna ka dhigaynaa qodobka sagaalaad waxaan ka dhigaynaa aqwaalu lculamaa fii qowlihi tacaala bitamanin baksin daraahima macduuda lacagtii lagu iibiyey meeqay ahayd yuusuf calayhi salaam oo waxa weeye imise jeer baa la gaday lacagtiisa lagu iibiyey meeqay ahayd qodobka sagaalaad tobnaad waxaynu ka dhigaynaa yuusuf calayhi salaam cinda casiizi misr waxa weeye yuusuf oo waxa weeye jooga masar tegey oo waxa weeye ninkii wasiirkaa uu iibsaday oo waxa weeye imra'atulcaziiz gurigeedii jooga oo halkaa waxa weeye lagu dhaqaalaynayo oo ilaahay halkaa ku xifdiyey ayaynu kusoo qaadanaynaa qodobka ugu dambeeya oo koob iyo toban waxaan ka dhigaynaa aqwaalu lculamaa fi sini buluuqi lashid ashud waxa weeye siniga la yihaahdo buluuqu lashid oo waxa weye xoogga qofku u dhamaystiro falama balaga ashuddahu markuu qofku xooggiisa u dhammaystirmo waa da'dee iyo waxa weeye imisa ayay culimmadu ka yidhaahdeen iyo aqwaasha ku soo aroortay ayaynu halkaana qodobkaas ayaynu kusoo gebagabayn doonaa qisatu yuusuf waxa weeye qeybtii hore almarxalatu aluulaa fi qisati yuusuf calayhi salaam fawaa'id baynu markaa ka samaynaynaa haddii rabbi idmo marxaladaa hore haddaba marka qodobka ugu horreeyaynu ka bilaabaynaa oo odhanaya awala tacriifu yuusuf calayhi salaam yuusuf calayhi salaam waxaynu hadda ka hor nidhi mar alla markaynu soo gaarnay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxaynu sheegnay nebi kasta oo nebiyullaahi ibraahim ka dambeeya oo aynu ka sheekayno waa min duriyati ibraahim calayhi salaam ilaa waxa weeye nebiyullaahi luud calayhi salaam oo uu adeer u ahaa mooye hadde adeerkuna waa aabboo kale oo waxa weeye bimansilati alabbi weye maadaama markii isagii baa lagu daray oo waxa weeye isagana duriyaddiisii buu ka mid yahay wey haddaba yuusuf calayhi salaam magaciisu waa waadix weeye waxaa aad iyo aad buu macruuf u yahay axaadiis baana ku soo aroortay waa yuusuf ibnu yacquub wey yacquub baa dhalay yacquub waa nebi wey yacquubna isxaaq baa dhalay isxaaqna waa nebi isxaaqna waxaa dhalay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam waxa weeye marka tacriif dheer uma baahna waa arrintiisu waadix wey leanno nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka sugnaatay oo yidhi alkariim ninka wanaagsan ibnulkariim ninka wanaagsanana dhalay ibnalkariim ninka wanaagsanana sii dhalay waxa weeye yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim ninka dadka ugu wanaagsan oo ugu sharaf badan ninka waxa weeye yuusuf waxaa dhalay nin wanaagsan waa yacquub waxaa dhalay yacquubna nin wanaagsan waa isxaaq waxaa dhalay isxaaqna khaliil الraxman waa nabiy llahi ibrahim calayh salaam wey akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi axaadiis alambiya ayuu ku wariyey xadiiskii cabdullahi ibni cumar radia allahu canhuma sidoo kale imaam albukhaari waxa uu wariyaa abu hurayra waxa uu ka warinayaa nebiga ayaa waxaa lagu yidhi ya rasuul allah man akramu nnaas dadka yaa ugu wanaagsan markaasuu wuxuu yidhi atqaahum kan waxa weeye ugu cabsi badan ayaa dadka ugu wanaagsan markaasay waxay yidhaahdeen laysa can haada nas'aluka kaa ku weydiin mayno ee eh, maxaad weydiinaysaan markaasuu wuxuu yidhi hadii kaas ku weydiin mayno markay yidhahdeen buu gartay marka markaasuu wuxuu yidhi yuusuf ayaa ugu wanaagsan nebiyullah nebi ilaahay weeye ibnu nebiyullah aabihiina waa nebi eh, awowgiisna waa nebi oo waa khaliilullah macnaha isagu waa nebi aabihiina waa nebi oo waa yacquub yacquubna isxaaq baa dhalo waa nebi isxaaqna waxaa dhalay eh, ibraahim oo khaliilu raxmaan ah haddaba marka ninkaasa ugu wanaagsan wey nin afar oday ka socday isagu nebi ah oo aabihi nebi yahay oo awowgi nebi yahay oo awowgiisa kale nebi yahay hadda cid ka fiican ma jirto wey ninkaasaa waxa weye abtiris markii la yidhaahdo iyo nasab lagu faamo ninkaasaa ugu wanaagsan qaal waxay yidhahdeen kaana ku weydiin mayno markaasu wuxuu yidhi ma waxaad weydiinaysaan can macaadin alcarab carabta miyaad i weydiinaysaan iyo waxa weye siday waxa weye e, u kala fiican yihiin iyo sida waxa weye ay isugu fahmaya markaasu wuxuu yidhi khiyaaruhum marka waxay rabeen iyagu inuu yidhaahdo reer hebel baa ugu fiican reer hebel baa ka fiican reer hebel baa saasa ma u oran nabiga calayhi salaatu wassalaam leanno reer hebel baan ka dhashay waxba fiicnaan ma keento waxay tarta ma jirto xaqiiqadu waxa weeye qofku iimaan iyo camal saalix ayuu wax ku noqdaa ama reer hebel baan ka dhashay waxba laguma noqdo wey nebigu markaasi wuxuu yidhi khiyaaruhum fi ljaahiliya khiyaaruhum fi lislaam idaa faqihu waxa ugu wanaagsan buu yidhi kuwii jaahiliyada ikhyaarta ahaa oo qofkii jaahiliga markuu joogay nin wanaagsan ahaa ikhyaar ah aadaab leh xumaantoo dhan ka dheeraada haddii uu diinta fahmana isagaa ugu wanaagsan wey waa bishardi laakiin waa inuu diinta fahmo weye markaa imaam albukhaari baa weriyey ka xadiidkaana fi axaadiis alambiya ayuu ku wariyey oo waxa weye labada xadiisba imaam albukhaari baa wariyey haddaba nabiyullahi yuusuf calayhi salaam tacriiftiisa intaa ayay noqonaysaa oo waxa weeye waa aabihii waa yacquub awowgiina waa isxaaq awowgiisa kalena waxa weeye waa nabiyullahi ibraahim nabiyullahi ibraahimna waataynu sheegnay inuu galo maaragtay nabiyullahi nuux calayhi salaam oo waxa weeye uu halkaa ka galo haddaba marka tacriiftiisii oo kooban waa intaa weeye nabiy yuusuf calayhi salaam qodobka labaad baan usoo gudbaynaa oranaya ru'ya yuusuf calayhi salaam ru'yadii uu arkay nabiyullahi yuusuf maxay ahayd qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi id qaala yuusufu liabiihi yaa abati inii ra'aytu axada cashara kowkaban waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin qaala yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda ina ashayطaana lilinsaani caduwun mubiin wakadalika yجtabiika rabuka wayucallimuka min taawiili اlaxaadiid wayutimu nicmatahu calayka wacalى ali yacquub kama atamaha calى abawayka min qablu ibrahima waisxaaq ina rabaka xakiimu caliim aayadahan wuxuu ilaahay inoogu caddaynayaa ru'yadii nabiyullahi yuusuf calayhi salaam uu arkay haddaba marka habka uu u arkay iyo say culummadu u fasireen u kala caddeeyeen ayaynu soo qaadanayna awalan ilaahay wuxuu leeyahay nebiga ayaa la amro waxaa la yidhi u sheeg ummaddaada uga sheekee markuu yuusuf ku yidhi aabihi id qaala yuusufu liabiihi aabbo waxaan arkay buu yidhi innii ra'aytu axada cashara kowkaban waxaan arkay buu yidhi koob iyo toban xidigood waashamsa qoraxdii waalqamara dayixii ra'aytuhum lii saajidiin iyagoo ii sujuuday oo kulligood aniga ii sujuudsan ayaan arkay buyi qaala markaasuu gartay nabiyullaahi yacquub waa gartay inay ru'yadaani tahay ru'yo waxa weeye xaqa ah oo waxa weeye yuusuf uu nebi noqon doono markaasuu wuxuu yidhi laa taksus ru'yaaka calaa ikhwatika war walaalahaa ru'yadaan ha u sheegi oo waxa weeye walaalahaa arrintaan oga sheekayni waa ku xaasidayaan haddii kale fa yakiiduu laka kayda dhib bay kuu maleegayaan oo waxay isku dayayaan inay ku khaarijiyaane eh oo waxa weeye xaasidnimo iyo dhibaata imaanayse ha uga sheekaynin buu yidhi ina ashayطaana shaydaankii lilinsaani caduw mubiin leanna shaydaan baa meeshii ka faa'idaysanaya mar alle markuu ogaado inaan eh, ay sheekadii soo baxdo oo la yidhaha ninkaa nebi buu noqon doonaa oo sheekada la garto ayaa markaa waxaa dhacaysa in mashaakil uu dhex dhigo markaasuu u caddeeyo wuxuu yidhi wakadalika yejtabiika rabbuk ilaahay baa ku dooranaya oo waxa weeye kaa dhigaya nebi wa yucallimuka ku baraya min ta'wiili alaxaadiis sida waxa weeye ru'yooyinka loo fasiro ayuu ku baraya wa yutimu nicmatahu nicmadiisana waa kuu dhamaystiraya calayka ay macnaha nebi baa noqonaysaa iyo wanaag baad gaaraysa wa calaa aali yacquub mar haddii adigii aa wanaag gaadhibna reer yacquub oo dhanna wanaagii waa gaarayaa markaa kamaa atamaha calaa abaweyka min qabl siduu ilaahay nicmada ugu dhamaystiray aabbayaashii kaa horreeyey ibraahim iyo isxaaq iyo sidii nicmada loogu dhamaystiray ayaa adigana nicmadii ku gaaraysaa wey imaam ibnu kathiir wuxuu leeyaha raximahullah waxaan soo hormarinay buu yidhi yacquub markuu ka hadlayay qisadiisii waxaan soo hormarinay buu yidhi nabiyullaahi yacquub inuu labiyo toban wiil dhalay labiyo tobankaa marka tobanna isku bah bay ahaayeen ba la yidhi labana isku bah bay ahaayeen yuusuf iyo banyaamin oo ka yar waa labadii ugu yaryaraa bah yar bay ahaayeen bahda waaweynna toban bay ahaayeen ba la yidhi laba iyo tobankaa wiil marka ayaa reer bani israa'iil ka farcameen oo hadeerna nimanka asbaad la yidhaahdo oo qabiilooyinka reer bani israa'iil kufa ku abtirsadaan weeye laba iyo tobankaa wiil bay ku abtirsadaan ba layidhi reer bani israa'iil wuxuu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah waqad dahaba daa'ifatu min alculamaai ila annahu lam yakun nebiyun gayru ma jirin ba la yidhi nebi kale oo laba iyo tobankii wiil isaga ayaa nebi ka noqday ba la yidhi inta kale nebiye ma ahayn waxaana kutusaysa ficiladooda ay sameeyeen iyo ereyadooda iyo habkay u dhaqmayaanna wuxuu kutusayaa inaysan nebiye ahayn laakiin culummada qaar baa waxay yidhaahdeen oo deliishaday qawluhu tacaala quluu aamanaa billah waxay yidhaahdeen qaar baa nebiye ahaa oo nebiyaa laga dhigay markii dambe waxayna deliishadeen qawluhu tacaala quluu aamanaa billah wama unzila ilayna wma unzila ilى ibrahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaab marka waxaa la yidhi jumlatan baa loo sheegay asbaab waa labiyo tobankii wiil oo yacquub uu dhalay sidaas daraaddeed qaar baa culimmadu waxay yidhahdeen nebiyay ahaayeen iyaguna marka ibnu kathiir halkaasuu radiyayaa wuxuu leeyahay istidlaalkaasi saxiix ma aha liannahu sababtu waxa weeye lianna almuraada bilasbaabi shucuubu bani israa'iil qabiiladii reer bani israa'iil ayaa asbaab loo yaqaanaa oo markii dambe farcamay marka ma ahayn baa la yidhi nebiye badan baa markii dambe ka dhashay oo qabi qabiilooyinkii nebiyaha ka dhashay laakiin ma aha macnaheedu inuu eh, inay laba iyo tobankii wiilba ay nebiye noqdeen oo loo waxyooday kuma cadda aayadda sidaa daraaddeed marka qowlka raajixa waxa uu leeyahay nimankaasi nebiye ma ahayn meel kale wuxuu ku leeyahay ibnu kathiir waxaa doortay buu yidhi kalaamkaas oo ku tegey maaragtay azamksh eh, azamakshari eh, iyo waxa weeye fakruddiin ayaa ayaa keenay buu yidhi kalaamkaas iyo daa'ifo badan culamo badanna waa ka soo arooriyey sidoo kale qaadi ciyaad iyo abi muusa sabti iyo culamo badan baa ku tagtay buu yidhi oo waxa weeye caddaysay in oynan waxa weeye nebiye ahayn marka sidaa daraaddeed qowlka odhanaya qowluhu tacaala wal asbaab asbaabdaasi waxa weeye waa shucuubu bani israa'iil waa qabiilooyinkii reer bani israa'iil ee looma hayo wax daliila oo ku soo arooray inay nimankaasi ay nebiyo noqdeen looma hayo wey laakiin nabiyullahi yuusuf calayhi salaam waa saxiix inuu waxa weye nebi ahaa oo waxa weye nebinimadiisa shaki kuma jiro wey haddaba marka sidaa daraaddeed halkaa waxaa ka cad waxaa kuusii adkaynaya buu yidhi oo arrintaas sii ayidaya inuu maaragtay anna yuusuf calayhi salaam in keligii uu nebi ahaa waxaa kuu caddaynaya buu yidhi walaalihii maaragtay maa nusa calaa waaxidin min ikhwatihi siwa keligii ayaa nebinimo lagu sheegay oo risaalo iyo iyo iyo waxa weeye kitaabka qur-aankaa ah keligiisaa lagu sheegay iyo axaadiistaba marka sidaa daraaddeed ma aha baa la yidhi nimankaasi nebiye ma ahayn ficilada ay samaynayaanna markaa fiirisid inayna nebiye ahayn waa ka caddahay leanna waxa weeye eh, ficilo ay aad iyo aad u cajiibay sameeyeen oo waxa weeye aad u khatara oo mashaakil leh ayay sameeyeen wey halkaa marka waxaynu ku garanay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ru'yadan markuu arkay waa ru'yo kutusaysa in loo waxyoon doono oo aabbihiina ugu fasiray aabbihiina nebi buu ahaa oo tafsiirkiisu waa waxyi min allah weeye waa in waxa weye saa loo fahmo marka oo nabiyullahi yuusuf calayhi salaam waa bidaayatu amrihi wey ru'yadaana waxaa lagu bilaabay arrimihiisii bay bilaabaysaa iyo nebinimadiisii bilaabatay sidaa daraaddeed ayay caaisha leedahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu bilaabay markii hore nebinimadiisa ru'ya saalixa ru'yu arkayaa siduu u arkay bay noqonaysa kabacdi ilaa iyo maaragtay waxyigii kusoo degay haddaba waxaynu soo qaadanaynaa marka qodobka saddexaad oo ah aqwaal alculamaa fi ru'ya yuusuf ru'yadan yuusuf iyo culummadu say u fasireen iyo say ka yaraadeen ayaynu qeyb ka taabanaynaa qaala sheekh naasir sacdi raximahullah wuxuu yidhi ru'yadaani waxay ahayd muqadimatan limaa wasala ilayhi yuusuf calayhi salaam waxyaalihii yuusuf uu gaaray iyo waxa weeye nebinimadiisii fi dunya waalaakhira wanaaggii uu gaaray ayay muqadimo u ahayd horodhac u ahayd ayuu yidhi sidaa daraaddeed bu hadduu ilaahay doono arrimo waxa weeye cajiiba inuu sameeyo min usuul alcidaam macnaha waxyaalo waaweyn ilaahay markuu rabo inuu sameeyo muqadimooyin baa loo sameeyaa oo waxa weeye si qofkii arrintii ay sahal ugu sii noqoto hal mar qofka qur-aanka laguma bilaabo waxyigana hal mar qofka laguma bilaabo waxyaalaha ka sii horeeya oo waxa weeye si uu arrinta ula sii qabsado oo waxa weeye waxyaalo fudud ayaa marka hore lagu bilaabaa si aynan ugu adkaanin oo dhib ugu noqon sidaa daraaddeed marka ayuu waxa uu leeyahay aabihii wuxuu ugu fasiray fa awalahaa yacquub bianna shamsa ummuhu qoraxdii wuxuu ku fasiray hooyadii leanna waa dhedig weeye wuxuu yidhi marka qoraxdu waa hooyada leannahu magaceedu waa dhadig qoraxda qamarkiina wuxuu ku fasiray aabihii xidigihiina wuxuu ku fasiray koob iyo tobanka wiiloo walaalahaaya iyo aabbaha iyo hooyada ayaa kuu sujuudi doona oo waxa weeye xidigaha laga matelayaa marka koob iyo tobankaa iyo aabbihi hooyo ayaa adiga daraadda u sujuudi doona isticdaaman iyo ikraaman iyagoo ku weyneynaya oo ku sharfaya oo ku ixtiraamaya oo manzilo qaaliya ayaad gaaraysa macnaha boos aad iyo aad u qaaliya oo waxa weeye aad u fiican ayaad gaaraysaa markaasay kuu sujuudi doonaan oo ilaahay baa heerkaa ku gaarsiinaya ayuu ugu fasiray ilaahay baana ku dooranaya nicmadana kuu dhammaystiraya oo nebi kaa dhigaya ayuu ugu fasiray waa kan dhahaya wakadalika yejtabiika rabbuk ay macnaha ilaahay baa ku dooranaya halkaa ayuu marka nabiyullaahi yacquub calayhi asalaam ugu fasiray uu yidhi heerkaasaad gaaraysaa iyo wanaagga markuu u dhammaystiray oo ru'yadii u fasiray ayuu waxa uu ku yidhi yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatik fayakiiduu laka kayda qari buu yidhi marka ru'yadaani waxa weeye nicmadaani waa nicmo aad iyo aad u weyn nicmadaan marka qari walaalahaa ha u sheegin leanno sababtu waxa weeye haddii aad u sheegtid waa ku xasdayaan oo waxay ka xumaanayaan heerka aad gaaraysid iyo hadhow inaad madax u noqonaysid oo waxa weye adoo ka yar oo waxa weeye kulli kaa waaweyn yihiin banyaamiin maahae tobanka kale waa ka waaweynaayeen isku bahna ma ahayn oo waxa weeye tobankaa nin oo kale bah kala ahaayeen sidaa daraaddeed bay marka wuxuu leeyahay yacquub qari ru'yadaada oo ha u sheegin oo arrintaada qarso leanno shaydaankiina waa ka faa'idaysanayaa ina ashaydaana lilinsaani caduwun mubiin shaydaankiina waa ka faa'idaysanayaa oo hameyn iyo maalinba wuxuu isku dayayaa inuu waxa weeye dhibaatayda dhex dhigo oo mashaakil oo dhan buu keenayaaye qari arrintan oo ha u sheegin sidaa daraaddeed waxa uu leeyahay sidoo kale ibnu katiir raximahullah mufasiriintu waxay yidhahdeen ra'aa yuusuf calayhi salaam marka halkaa qowlka waxaa inooga caddaatay e, naasir sacdi wuxuu inoo caddeeyey inay ru'yadaani ay ahayd tafsiirkeedu aabbihii iyo hooyadii iyo walaalihii oo u sujuudi doona inay xidigaha iyo dayaxa iyo qoraxda lagu fasiray markaa wuxuu leeyahy ibn kathiir raximahullah yuusuf wuxuu arkay ru'yadan isagoo saqiira oo aan weli baaliqin isagoon weli baluuqi e, baaliq noqon oo waxa weeye aan gaarin da'dii qaangaarka aan qaangaarin ayuu waxa weeye ru'yadan arkay ayuu yidhi wuxuu arkay koob iyo toban xidigood waxayna taasi noqonaysaa oo lagu fasirayaa walaalihii wuxuu arkay qoraxdii iyo dayixii aabbihii iyo hooyadii bay ka tusaale yihiin oo lagu fasirayaa iyagoo u sujuuday markii uu waagii u beryey ayuu aabbihii u yimid oo arrintii u sheegay markaasuu aabbihii u fasiray oo u caddeeyey kabacdina wuxuu yidhi arrintaada qari si aan lagu xaasidin oo dhibaato lagugu samaynin oo mashaakil kuugu imaanin qari arrintan oo waxa weeye ha sheegin ru'yadaanna waxa ay fasirantay marka qowlkaas inay ru'yadu noocaa tahay oo nooca loo fasirayo wuxuu yidhi waxaa laga wariyey cabdullahi ibn cabbaas imaam adaxaaq qataata sufyaan athawri cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam ayaa saa ku fasiray buu yidhi inay tahay macnaha loola jeedo inay noqonayso aabbaha iyo hooyada iyo waxa weye labi koob iyo tobanka wiiloo walaalahaaya ayaa ilaahay markuu heer ku gaarsiiyo oo mansilo qaaliya ku gaarsiiyo oo waxa weye aad madax noqotid oo nebi noqotid oo heerkaa gaartid ayay kuu sujuudi doonaan oo waxa weye kuu khuduuci doonaan ee waxa weye arrintaan ha sheegin oo cidna ha u sheegin leanno haddii aad sheegtid wal waxaa sidaya waana lagu dhibaatay kugu samaynayaan shaydaanna waa ka faa'iidaysanaya waqad waqaca tafsiiruhaa bacda arbaciina sana afartan sana ka bacdi ayaa tafsiirkeedii saxiix noqday waa iyaga marka dambe oo ay u yimaadaan oo waxa weeye ay eh, uu masar suldaanu masar uu noqdo oo walaalihii iyo aabihii iyo ahalkiisa o dhan masar la keeno oo waxa weeye uu usoo kor qaado oo soo dhoweeyo wa rafaca abaweyhi cala alcarshi wa kharuu lahu sujada halka ayay inoogu imaan doontaa qeybta dambe oo waxa weye ugu dambaysa wa kharuu lahu sujada iyagoo u sujuudaya markaa uu oranayo wa qaala yaa abati haada ta'wiilu ru'yaaya min qabl qad jacalahaa rabbii xaqa waatan buu leeyahay aabe ru'yadii aan berigii ku riyooday waatan tafsiirkeedii hadda ayay waadix noqotay waa idinkaan ii sujuuday sujuudda iyo axkaamteeda iyo nooca ay tahay iyo ulajeedadeedana iyo diinteenna ma ku bannaan tahay mise diimahooday ku bannaanayd meesha ayaynu ku kala caddayn doonaa sida culummadu yidhaahdeen qowlkaa markaynu marayno wakharuu lahu sujada sidaas daraaddeed ayaa waxaa soo aroortay xadiis waxaa weye ku soo arooray istaciinuu calaa qadaa'i xawaa'ijikum bikitmaaniha fa ina kula dii nicmatin maxsuud nebiga waxaa ka sugnaatay xadiidka ibnu xibaan baa wariyey waana xadiis saxiixa oo waxa weeye jawada isnaado sheekh albani fi siirati saxiixa oo wuxuu yihi waa sanadkiisu waa xadiis jayida wey aad u wanaagsan xadiidkaa marka wuxuu inoo caddeeyey nebigu wuxuuna leeyahay arrimihiina iyo markaad dantiina gudanaysaan iyo waxa weye arrimahaaga qarso leanna waxa weye markaad dan muhiima leedahay cidna ha u sheegin qarso arrintaada ilaa qofaad jeceshahay ama ku jecel mooye leanna waxa weeye nicmo kasta qof baa ka xumaanaya nicmo kasta oo aad heshid mid baa kugu xaasidaya oo ka xumaanaya sidaa daraaddeed ayaa nebigu wuxuuna amraya aadaabta waxaa ka mid a ah inaadan meel walba kaga sheekaynin nicmada ee waxa weeye aada qarsatid wey ama qowluhu tacaala wakadalika yejtabiika rabbuka ay macnaha sida ilaahay uu waxa weeye hadihi ru'ya alcadiima sida uu ru'yadaa weyn kuu tusay oo waxa weeye uu ku baray ayaa haddana markaas haddii aad qarisid oo waxa weeye aad joojisid oo aadan waxa weye u sheegin walaalaha ilaahay baa ku dooranaya oo nebi kaa dhigaya oo ku baraya sida waxa weeye loo loo fasiro ru'yooyinka oo waxa weeye um, dadku ku riyoodaan oo ilaahay baa ku baraye arrintaada qari weyn imaamu shinqiidi wuxuu leeyahay sidoo kale raximahullah aqwaashii culimadan weli ku dhex jirnaa maxamed alamin ashinqiiti raximahullah fi adwa albayaan waxa uu leeyahay culummadu waxay isku khilaafeen muraadka loola jeedo ta'wiil alaxaadiid qaar waxay yidhahdeen wa yucallimuka bita'wiili alaxaadiidi waxaa loola jeedaa ay macnaha tacbiiru ru'ya oo faalaxaadiidu calaa hada alqowli hiya ru'ya ru'yadii ayay noqonaysaa marka ru'yada ayuu ku barayaa sida loo fasiro ayay culummada qaar ku fasireen qaarna waxay yidhahdeen maya waxaa laga wadaa xadiithu nafs macnaha wax walba oo dadku ku sheekaystaan ayaad maaragtay fasiri doontaa oo dadka ayaad maaragtay arrimahooda u kala caddayn doontaa marka waa isku macnihi wey ama ru'yo dhe ama axaadiis dhehe waxa weeye sida saxiixa ru'yadaa horta ayay culimmadu u badan yihiin ta'wiilu axaadiis ee alru'ya leanno ru'yooyin badan buu fasiray oo waxa weeye labadii wiil oo waxa weeye xabsiga la galay waxaa inoo imaan doonta yaa saaxibaya sijni ama axadukuma fayasqii rabbuhu khamra wa ama alaakharu fayuslabu fata'kulu dayru min ra'si qudiya alamru aladi fiihi tastaftiyaan labadii wiil waa isagay ru'yadii u fasiray xabsiga inoogu imaan doontaa markaynu gaarno oo qeybta labaad melgii ninkii melika ah oo boqorkiina ru'yadiisiibuu fasiray oo waxa weye iyadana halkaas inoogu imaan doontaa qeybta labaad aakhirkeeda ayaynu waxa weye ku sheegi doonaa marka waxa weeye sida daahirkaa waxa weeye ama axaadiisu nafsi ku magacow qaarna culimmadu waxay yidhahdeen maye waxaa laga wadaa kutubtii hore oo culummadii hore kutubtii hore ilaahay soo dejiyey ayuu macaanideedii ilaahay ku baraya iyo sunan alambiya nebiyadii meeshay mareen iyo sunankoodii ayuu ku baraya oo cilmiba ilaahay ku siinayaayo waxaad noqonaysaa nin wax walba yaqaan oo ilaahay baa ku baraya xikamka iyo cilmiga calaa kulli xaal marka wuxuu yidhi imaam shinqidi raximahullah wuxuu yidhi nooc walba ha lagu fasiree sida daahirkaa tacbiiru ru'yana way noqonaysaa culumtii horena way noqonaysaa leanno ilaahay nebi buu ka dhigay ilaahayna waa baray cilmi buuna siiyey haddaba marka ilaahay saasuu marka nabiyullahi yuusuf calayhi salaam uu waxa weeye u baray cilmi iyo waxa weeye sida loo fasiro ma aragtay tacbiiru ru'yaana wuu baray sida loo fasiro ru'yooyinka wa yutimu nicmatahu calayka ay macnaha bilwaxyi qowluhu tacaala wayutimu nicmatahu calayka ay ilaahay baa kuu waxyoonaya oo nebi baa noqonaysaa wey wa calaa aali yacquub ay bisababika haddaad mar adigii nebi noqotid oo khayr gaadhidna haddee ahalkii waxa weye reer aali yacquub oo dhan ahalkii oo dhan iyo yacquub duriyadiisii oo dhan waa ehelkaagii weeye iyagana nicmadii baa gaaraysa fi dunya sidaas oo kale ayuu marka ugu gebagabeeyey wuxuu yidhi sidii ilaahay uu ugu nicmeeyey aabbayaashaadii hore calaa abaweyka min qablu ibraahima wa isxaaq siduu nebi isxaaq iyo nebi ibraahim ilaahay ugu nicmeeyey oo nicmada u gaarsiiyey ayuu adigana nicmadii kuu gaarsiinayaaye qari arrintaada oo walaalaha ha u sheegin buu leeya ina rabbaka xakiimun caliim macnaha cilmuhu muxiitun bilashyaa ilaahay wax walba waa ogyahay oo cilmiga wax walba oo la qarinayo oo qofka naftiisa ku jira ilaahay waa ogyahay sidaa daraaddeed allahu yaclam eh, maaragtay eh, allahu aclamu xaytu yajcalu risaalata ilaahay baa garanaya meesha uu dhigayo risaaladiisa maadaama uu og yahay wax walba isagaa garanaya qofka uu nebi ka dhigayo iyo qofkuuna nebi ka dhigaynin marka labiyo toban wiil buu yacquub dhalay ilaahay aduu ku doortay weeye ilaahay baana waxa weeye garanaya qofka waxa weeye risaalada u suuban oo waxa weeye noqonaye waxa weeye adigu arrintaada qarso weyn oo waxa weeye marnaba ha u sheegin cidna ha u sheegin ayuu yidhi sidaa daraaddeed ayaa inoo soo horumartay xadiidkii markii nebiga la weydiiyey man akramu nnaasi inuu yihi yuusuf calayhi salaam nebiyullaahi weye aabihii waa nebi isaguna waa nebi awowgiina waa nebi awowgiis kalena waa nebi sidaas daraaddeed marka ilaahay baa ku doortay oo sharaf ku geeyey oo waxa weye meel fiican kaa dhaliyey waxa weeye cilmina ku siinaya nebi kaa dhigaya wanaag ku gaarsiinaya walaalahaayoo dhan baad ka darajo sarraynaysaa oo waxa weeye ilaahay kaa sarmarinayaaye qari arrintaada oo ha sheegin ayuu maaragtay ugu gebagabeeyey arrintii markuu u fasiray ru'yadii haddaba marka halkaa waxaynu ka fahanay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam isagoo yar buu ruyooday wuxuu ku riyooday isagoo waxa weeye ay u sujuudayaan koob iyo toban xidigood iyo waxa weeye qoraxdii iyo dayixii aabbihiisu u sheegay aabihii markuu u sheegana wuxuu ugu fasiray inay walaalihii iyo aabihii iyo hooyadii u sujuudi doonaan waana u sujuudeen ficlan oo waxa weeye hadhow aakhirka inoogu imaanaysaa habkay ugu sujuudeen iyo waxa weeye axkaamteeda halkaasaynu ku caddayn doonaa haddii rabi idmo qodobka afraad waxaan kusoo qaadaynaa ru'yada iyo siay u qaybsanto iyo adilada ku soo aroortay diinteenna islaamka maxaa eh, ku bannaan aadaabteeduse maxay tahay ayaynu halkaan ku caddaynaynaa oo aynu soo dhex gelinaynaa haddii rabiidmo can abi qataata waxaa laga wariyey inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala la alay slm rsulka ilahi wuxuu yidhi alru'ya asaalixatu min allah ru'yada saalixa oo wanaagsan ilaahay xaggiisay ka timaadaa ru'yada xunna min ashaydaani shaydaan bay ka timaadaa faman ra'aa qofkii arka ru'yaa fa kariha oo karaasada minhaa shay-an qofkii intuu ru'yo arka karaasada oo waxa weeye ka xumaada falyanfir maaragtay can yasaarihi walyatacawad billahi min ashayaan rajiim min ashayطaani macnaha dhinaciisa bidixda ha u tufo oo tu tu ha yidhahdo saddex jeer oo waxa weye markaas acuudu billahi min ashayaan rajiim ha yidhaahdo fainaha laa taduruhu walaa yukbiru biha axada yuunan qofna u sheegin markaa macnaha aadaabtaasay ru'yadu leedahay haddaad ru'yo xun ku riyootid dhinacaaga bidixdaa ayaa saddex jeer tufaysaa candhuufta acuudu billahi min ashaytaan rajiim baad dhahaysaa qof bilow aamiyana u sheegi maysid midaad jeceshahay iyo midaada jeclayn toonna u sheegi maysid oo ru'yada la sheegi mayo haddii aad ku riyootid ru'yo wanaagsanna oo waxa weeye ru'yo wanaagsan aad ku riyootidna waxay leedahay fa in ra'aa haddii aad aragtid buu yidhi nebigu ru'ya xasana falyabshir qofku hadduu ru'yo wanaagsan arko ha bishaaraysto hana usheego mark walaa yukbiruha yuuna ushe walaa yukbiru biha yuu usheegin ilaa man yuxibu qof uu jecel yahay ama isagii jecel oo waxa weeye ku farxaya ru'yadaada mooye cid kale ha u sheegin xadiidkaa marka imaamu muslim ayaa wariyey waa xadiis saxiixa weeye sidaa daraaddeed wuxuu ina barayaa aadaabtii ru'yadu inay tahay haddaad waxun ku riyootinna cidna ha u sheegin haddii aad wax wanaagsan ku riyootidna qofaad jeceshahay oo ku jecel oo waxa weeye ku farxaya arrintaadiiyo wanaaggaaga u sheeg wey cid walba ha isaga sheegin xadiidkii kale oo cawf ibnu malik waxaa ku sugnaaday nebigu inuu yidhi ru'yadu waa saddex nooc midi waxa weeye waxyaalaha shaydaanku dadka uu ku sameeyo uu doonayo liyuxzana ibni aadam inuu qofka bini aadmiga murugo geliyo mashaakil geliyo waxa weeye waa mashaakilkaa wey midna waxa weeye buu yidhi alru'ya min allah wa minha buu yidhi ma minhaa waxaa ka mida buu yidhi maa yuhimu bihi rajulu fii yaqadatihi fa yaraahu fii manaami waxyaalo aad adoo soo jeedkaaga ku fekeraysid oo ad isleedahay waxaay waxaa ma samaysaa saa iyo saa haddaa heli lahayd haddaa aad ku fekeraysid hadhow baa ku qarweysaa markaa oo waxa weye waa nooc min alru'ya weeye oo waxa weye taasi saxiix maaha midda kale buu yidhi nebigu waa juzun min sittati wa arbaciina juz-an min annubuwa midda kale waxa weeye ilaahay xaggiisay ka timaadaan oo waa nebinimadii oo loo qeybiyey afartan iyo lix meelood oo markaa qeyb ka mida weeye sidaa daraaddeed marka xadiidkaana ibnu maaja ayaa wariyey oo waxa weye xadiis saxiixa sida sheekh albani ku caddeeyey sunan ibnu maaja iyo saxiix aljaamic waa xadiis saxiixa weeye isaguna waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam istaciinuu ala injaaxi ala injaaxi calaa injaaxi alxawaa'ij bilkitmaan fa ina kula di nicmatin maxsuud awal bay inoo soo hormaray macnaha waxaa la rabaa aadaabteeda waxaa ka mid ah ru'yada haddaad ru'yo wanaagsan ku ku riyootid inaadan cid walba isaga sheegin arrintaadana aad qarsatid oo waxa weye ay wanaag ku ahaato oo aad bishaaraysatid sidaa nabiyullaahi yacquub uu sameeyey oo uu leeyahay wiilkiisii ha u sheegin cidna ayaa la rabaa wey marka waxaan ogaataan ru'yadaa nabiyullaahi saalex nabiyullaahi yuusuf ku riyooday waa ru'ya min allah wey oo waa qeybtaa xaqa oo waxyigaa wey leanno waxa weeye nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa nebi wey yacquubna waa nebi wuxuu u caddeeyey inay ru'yadaani tahay min allah waxyi ilaahayna ay tahay siduu eh, nebigu u yidhi alru'ya saalixa juzun min sabciina juz juz'an min annubuwa macnaha ama maaragtay eh, juz'an min arbaciin eh, min sittat wa arbaciina min anubuwa haddaba ru'yada saalixa oo qofka wanaagsan ku riyoodo waa ru'ya min allah weye waa waxyi ilaahay waa in waxa weye si fiican loo fasiro oo waxa weye si wanaagsan loo fasiro wey ru'yadu marka haddii mar la fasiro sidii loo fasira bay u dhacaysaa oo u imaanaysaa haddii dad wanaagsan oo fasiri yaqaan ay fasiraan wey leannu nebiga waxaa ka sugnaatay inuu yidhi alru'ya calaa rijli daa'ir maa lam tucabbar macnaha waa wax duulay oo kale intaan la cabir intaan la fasirin oo weli ma dhicin wey fa idaa cubbirat waqaca haddii la fasiro way dhacaysaa markaa sidii loo fasiray ayay noqonaysaa xadiidka akhirkiisa nebigu wuxuu ku yidhi walaa taqusahaa ha uga sheekaynin ilaa calaa waaddin ow dii ra'yin qofaad jeceshahay oo ku jecel oo gacala qofaan ahayn ru'yadaadii ha u sheegin iyo midaan caqli lahayn qof caqli leh ow dii ra'yin macnaha qof caqli leh waad u sheegi kartaa oo macquula oo waxa weeye kuu fasiraya u sheeg ru'yadii ee cid walba ha isaga sheegin oo meel walba ha kaga sheekaynin ayuu yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam xadiidkaana imaam abu daawuud baa wariyey waa xadiis صaxiixa iyo ibn maaja wasaxaxu sheikh albani fi صaxiixi اljaamic iyo sunani abi daawud iyo sunani ibn maaja ayuu ku saxiixiyey waa xadiis صaxiixa weye xadiidkii maaragtay abi abi razin radi allahu canhu ayaa laga wariyey waa xadiis صaxiixa wey wakadalika qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi nabiga alayh sala sidoo kale ru'yadu qaar waa min allah alru'ya min allah walxulmu min ashaytaan waa qarowga iyo waxyaalaha maaragtay qofka cabsi gelinaya shaydaan ayay ka timaadaa haddii uu qofkiin arko wax uu karaasado dhinaca bidixdaa saddex jeer ha u tufo candhuufta ilaahayna ha ka magangalo shaydaanka walyataxawal can jambihi aladii kaana calayh dhinacii aada u jiiftay maahe dhinacii kalena isku gedi oo waxa weeye dhinac aad u jiiftay inta iska gedidid dhinaca kale isku gedi ayuu nebigu xadiidkaana inagu barayaa waa xadiis saxiixa ah, ibnu maaja ayaa weriyey oo waxa weye xadiidkii abi qataata ayuu ka wariyey wa saxaxu sheekh albani fi saxiix iljaamic iyo sunan ibni maaja ayuu ku saxiixiyey sidoo kale qeyb ka mida isagoo u dhow waxaa weriyey imaamu muslim oo waxa weye ay isku macno yihiin haddaba halkaa waxay nooga caddaatay marka ru'yadii iyo aadaabteedii iyo waxa weeye inay tahay ru'yadu laba nooc qaar ay ilaahay xagga ka yimaad ka timaado oo waxa weeye ay tahay waxyi min allah ru'yada marka yuusuf calayhi salaam waxay ahayd ru'ya min allah waxyi min allah bay ahayd sidii nebi eh, nebi yacquub u fasiray ayayna u dhacday oo sidii bay noqotay oo waxa weye ay ku timid wey waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka shanaad oo oranaya ikhwatu yuusuf yatashaawaruuna fii qatlihi ow idcaadihi can abiihi calayhi salaam ikhwatu yuusuf oo tashanaya oo ka tashanaya say nabiyullaahi yuusuf ay u fogeyn lahaayeen ama u dili lahaayeen ama u khaarijin lahaayeen oo aabihii uga dheerayn lahaayeen ayaynu qodobkaana kusoo qaadaynaa nabiyullaahi yacquub waatuu amray wiilkiisii in uu ru'yadii qariyo laakiin hadda waxa weeye ninkii nin yar buu ahaayo ru'yadii qarsoomi mayso shaydaanna waa sheegaya walaalihii waa ogaadeen waa arkeen inuu aabihii aabbihii e, e, nabiyullaahi e, yacquub oo yuusuf ku dhegan bay arkeen oo aad iyo aad u jecel markaasay waxay ku talagaleen haddaba marka way ka xumaadeen oo xaasidnimaa bilaabatay maxaa wiilkan keliya aabba u jecel yahay annagaba nama jecle ayaa halkaa ka bilaabatay oo waxa weeye dhibaataa bilaabatay weye shaydaankiina waa ka faa'idaystay sidaa daraaddeed ilahay waxa uu leeyahy qaala allahu tacaala laqad kana fi yuusufa wa ikhwatii aayaatu lisaa'iliin id qaaluu la yuusufu wa akuuhu axabu ila abina mina wa naxnu cusbatun ina abana la fii dalaalin mubiin ilaahay wuxuu halkaa inoogu sheegayaa xaasidnimadii ay sameeyeen ikhwatu yuusuf inay xaasideen nebi yuusuf iyo walaalkii waxa ay u jeedaan banyaamiin waa kii la hooyada ahaa oo shaqiiqiisa ahaa oo waxa weeye wiil yar buu ahaa iyaga ayaa ka badnaa iyagu cus bay ahaayeen ay jamaaca jamaacay ahaayeen oo waxay leeyihin annagoo jamaaca oo tomana oo ka xoog badan oo waxa weeye wax walba tari karna oo difaaci lahayn oo intuu annagana jeclaan lahaa ayuu waxa weye labadan wiiloo yar yarkaa ayuu hoosta ku haystaa annagana dannagama leh ayay leeyihin sidaa daraaddeed marka ayay marka halkaa waxay bilaabeen xaasidnimo marka oo waxa weye xumaan bay bilaabeen oo waxay yidhahdeen ina abaana la fii dalaalin mubiin ilaahay marka wuxuu yidhi waxaa ku sugan aayaatun lisaa'iliin ay macnaha kullu man sa'ala canha qof walba oo weydiiya nabiyullaahi yuusuf iyo qisadiisii aad ka helaysa oo halkaanay ku imaanaysaa iyo waxa weeye qof walba oo ku cibro qaadanayana halkaan cibruu ka helayaa iyo aayado iyo cibar wax lagu cibro qaato oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan mawaacid iyo xikam ayuu ka helaya amaa qofkii ka jeensada marka saa'iliinta waxa luuqadda carabigana saa way u isticmaalaan waatuu ninkii gebyayay lahaa maaragtay sali in jahilti in jahilti annaasa cannaa wa canhum falaysuu sawaa'u caaliman wa jahuulu macnaha lissaa'iliin noocaas macnaha qofkii wax weydiinaya oo doonaya inuu ogaado akhbaartii nebi yuusuf iyo walaalihii waa tan halkaanay ku caddahay oo waxa weye halkaanay ka bilaabatay ee si fiican dhagaha ugu fur oo si fiican u faham ayaa lagu leeyahy waa maan qofkii ka jeensadoo waxa weeye aan doonin oo waxa weeye qasaska iyo waxa weeye wanaagga ku jira iyo adilada ku jirta iyo waxa weeye xikamka ku jira hadde kama faa'iidaysanaya markaa oo waxa weeye waa waa daboolan yahay oo waxa weye waxba ma tirayso wuxuu yidhi marka wa amaa qowluhum ina hada la fii dalaalin mubiin qowlkaa waxa weeye macnaha waxay u jeedaan xubbiga iyo e, e, sida daahirkaa macnaha aabbahaya waxa uu jeclaaday labadaa wiil wuu khaldan yahay wey oo waxa weye arrintiisu waa khalad annagaa mudnayn inuuna jeclaado bay leeyihin leanna sababtu maxay tahay annagaa tobana marka toban wiil iyo laba wiil suurtagal maaha in laba wiil la jeclaado bay leeyihiin ee waxa weeye annaga inuuna jeclaado bay ahayd ama isku si noo wada jeclaado oo kulligeena wada jeclaado walaysa muraaduhum addalaal fi ddiin ma aha waa inaad ogaataa leanno dalaalku waa dhowr nooc oo dib dibu inooga imaanaya waxa weeye addalaalu fi ddiin lagama wado oo ma ay laha diin buu u dhunsan yahay ee waxay ka wadaan caqliyan maaha waxaani saxiix maaha waa aabba waa khaldan yahay inuu saa nooga jeclaado labadaa wiil waa ku khaldan yahay leanno haddii ay yidhaahdaan diintiisaa dhunsan waa ku gaaloobayaan qofkii nebi yidhaahda waa baadiyeysan yahay hadda waa qof gaaloobay wey marka nebi weeye nebi yacquub ma odhanayaan diin buu dhunsan yahay waxay leeyihiin macnaha jacaylkiisii iyo welibadan wiil aad buu u jecel yahay taasaa khalada oo caqligiisii sax maaha oo waxa weye arrinta halkaasay ka wadaan wey ee maaha inay diin ka wadaan marka sidaa daraaddeed waxaa lagu magacaabaa dalaalka mar addalaalu fi ddiin baa la yidhahda oo wuxuu qofku ka dhunsan yahay xaqii iyo dariiqii xaqa ahaa siduu ilaahay u yidhi aayadda qur-aanka walaqad dalla qablahum akharu alawaliin ummadihii hore o dhan waa dhumeen ay macnaha dariiqii xaqaa waa ka leexdeen oo waa baadiyoobeen wey sidaa daraaddeed marka eh, iyo aayad kale walaqad adalla minkum jibilan kaiira shaydaankii waa idin dhumiyey intiinii badnayd marka addalaalu fi ddiin haddii la yidhaahdo ee qofki waa gaaloobay wey oo dariiqii buu ka leexday amaa haddii lagu idlaaqo luuqadda carabiga waxaa lagu isticmaalaayoo kale alhalaaku iyo walgiiba macnaha qofki waa dhunsan yahay waa khaldan yahay waa dhintay ama waa halaagsamay ama waa kharriban yahay intabaa loo isticmaalaa dalaalka sidaa daraaddeed bay gaaladii waxay lahaayeen wa qaaluu aidaa dalalnaa fi lardi a la fii khalqin jadiid haddii aanu dhunno oo baadiyowno ee macnaha intan aanu dhimanno lafahayagii aboor cuno oo dhulka ku baaba'no xaggeenna laka soo celinaya marka sidaa daraaddeed waxa weeye dalaalka haddii lagu magacaabo fiddiin waa kufri wey oo la yidhaahdo qofkaasi waa dhumay oo waa baadiyoobay oo diintiibuu ka dhumay ee macnaha dariiqa xaqaabuu ka leexday wey marka sidaa daraaddeed ma ay lahaa ikhwatu yuusuf aabbahaya waa dhunsan yahay oo dariiqii xaqaabuu ka leexday oo waxa weeye shirki buu ku jiraa ma ay laha ee waxay leeyihiin dariiq waxa weeye maxabadan iyo jacaylkan ayuu ku khaldan yahay ayay leeyihin wuxuu yidhi ibnu katiir raximahullah waclan buu yidhi ogow annahu lam yaqum daliilun calaa nubuwati ikhwati yuusuf wa dhaahiru hada siyaaq yadullu calaa khilaafi dalik siyaaqan iyo qowlkoodaan ah ina abana la lafii dalaalin mubiin inayna nebiye ahayn buu kuu caddaynay leannahu hadday garanayaan hadday nebiye yihiin waxay ogaan lahaayeen in inay yidhaahdaan war ninkaa waa nebi ilaahay ilaahay baana arrintan u waxyooday faraha ka qaada oo waxa weeye arrin xaquu ku socdaaye daaya ayay odhan lahay laakiin markaan ay leeyihiin waa dad caadiya wey waxa ay fiirinayaan iyagu xubbiga iyo jacaylkii waaridka ayay fiirinayaan laakiin waxa weeye ma sugna inay nimankaa nebiye noqdeen wax daliila looma hayo horeyna waataynu ka soo hadalnay marka aayaddaana waxay kutusaysaa inayna wax nebiya ah ku jirin ilaa yuusuf calayhi salaam mooye uma istashaaruu way tashadeen fiima baynahum dhexdooda ayay tashadeen waxay idhahdeen maxaan samayna tobankoodii weeye gaar bay isugu baxeen waxay idhaahdeen maxay ka tashanayaan fii qatli yuusuf inaynu dillo laba arrimood baa lasoo dharxiyey oo meeshii la keenay waxaa la yidhaha ama aan dillo ama aan meel fog geyno oo waxay idhahdeen uqtuluu yuusufa aw idraxuuhu ardan yaklu lakum wajhu abiikum wa takunuu min bacdii qowman saalixiin saddex arrimood bay aayaddaa kaga hadleen mar waxay idhahdeen ama dile oo waxa weye intaad dishaan oo gebigiisaba hayda dhaafo ama waxaad ka tuurtaan ardan yaklu lakum macnaha meel fog ka tuura oo gebigiisaba masaafuriyo meel daran ka tuuro yaan dib dambaba loo arag oo isaga iyo aabihii kala kaxeeye si wejiga aabihii idinku banaanaado marka oo waxa weye aabihiin hadhow idinkuu ku khasban yahay inuu ida jeclaado leanno ma haysto cid kale uu jeclaado kabacdi markaasaa samaysaan oo aabba uu ku khasbanaado inuu ida jeclaado toobad keena marka wa takunu min bacdi qowman saalixiin markaasaa toobad keenaysa shaydaan baa waxyoonaya qaala qaa'ilu minhum mid baa hadlo wuxuu yidhi markaa laa taqtuluu yuusufa war ha dilinine wa alquuhu ku rida fii ghayaabati ljubbi war ceelka ku rida yaltaqidhu bacdu siyaara ceelkaa waa ceel ku yiilay meesha dhulkaa falastiin baa layidhi wuxuu leeyahy ceelkaa ku rida ha qaateen oo ha la tageen dadka safarkaa oo meeshaa soo maraya biyaha ka dhaansanaya ha la tageen oo gebigiisaba ha qafaasheenoo addoon ha noqdee saas sameeya laakiin ha dilinine haddaad dishaan waa khatar wey walaalkii dhiiggiin dhiiggiisa iska badbaadiya marka xoogaa wuu caqli dhaamaa kuwii kale leanna waxa weeye waa laba mafsado oo dhibaata ah. marka haddii uu yidhi war qatliga in la dilo iyo in la fogeeyo war waxaa roon in la fogeeye bal ninku ha iska noolaadee faraha ka qaado war bal hadililina buy marka wuxuu yidhi ceelkaa ku rida ay macnaha fii dulmati lbi'r bi'rigaa macruufka ah wuxuu leyahy marka ibnu kathiir bi'rigaas wuxuu aha ceelkaasi ceel macruufa oo ku yeelay falastiin ayuu ahaa wa ljubbina waxaa laga wadaa macnaha ceelka bartankiisa oo ceelka ku rida ayaa laga wadaa ay macnaha fii qacri jubbi meesha ugu hooseysa ceelka geeya si una uga soo bixin halkaa ku rida halkaa marka waxaa kaaga caddaatay wuxuu yidhi yaltaqidu bacdu sayaara marka halkaa waxaa kaaga caddaatay inay bannaan tahay haddii wax meel laga helo inuu qofku qaadi karo oo waxa weeye diinteenna waa ku banaan tahay wax baadiya haddaad meel ka heshid horta wixii inaad soo qaadid aadan cidlo uga tegin wixii waad soo qaadaysaa waad xifdiyeysaa laakiin waad yaboohinaysaa oo waxa weeye calaamadaheedii iyo waxeedii baad fiirinaysaa markaasaad yaboohinaysaa sanad baad haynaysaa wax le haddii aad weydid kabacdi markaa sanad waad isticmaali kartaa wixii ka dambeeya waad haynaysaa meel baad ku qoraysaa haddii maalin maalmaha ka mida uu ku yimaado qofkii lahaa waad siinaysaa marka wuxuu yidhi marka ibnu kasiir raximahullah markay ku heshiiyeen oo ku itifaaqeen inay waxa weeye ay arrintaas sameeyaan oo mid ka mida uu yihi maaragtay hadilinine e noocaa sameeya wuxuu leeyahay mujaahid waa shimcuun ninka la yidhaahdo ninka magaciisa shimcuun la odhan jiray ayaa yidhi hadilinina qaarna waxay yidhahan maya waa ruubin qaar waxay leeyihin waa yahuuda qaarba waxbay ku magacaabeen culummada intaba waa soo aroortay oo waxa weeye lama garanayo kii xaqiiqada yiri ereygan laakiin kolle kii ugu caqli badnaabuu ahaa oo ugu naxariis noonaa ilaahay baa laakiin carabkiisa ka yeersiiyey oo waxa weeye ilaahay baa maaragtay ku ilhaamiyey oo waa xisdi ilaahay uu wana ilaalinayey nebiyullaahi yuusuf oo la rabay inuu halkaas sabab ay ugu noqoto uu ku tago waxa weeye masar oo arrintiisa halkaa loo gudbiyo wuxuu yidhi war hadilinina ee halkaa ku rida marka haddaba marka sidii bay sameeyeen oo waxa weye markaa waxay u yimaadeen macnaha in kuntum faaciliin qowluhu macnaha laabudda haddaad arrintii samaynaysaan oo idan wiilkaan iska daynaynin oo mar walba aad samaynaysaan war taasaa roon buy waxa weye waa irtikaabu akhafa daraareyn wey waa qaacidadii fiqiga ahayd macnaha laba arrimood oo dhibaataa ah hadday isku kaa qabsato oo labadooda ay khasab kugu noqoto mid inaad samaysid tafuu qaado marka qatli in la dilo yuusuf iyo in ceel lagu rido in ceel lagu ridaa fudud leanna ceelka waxa dhici karta inuu noolaado waana kaa noolaaday markii ceelka lagu riday ilaahayna ka soo saaray wuxuu yidhi ibn kathiir raximahullah qaala maxamed ibn isxaaq laqad ijtamacuu calaa amrin cadiim arrin aad iyo aad u adag oo dhibaatooyin badan leh ayay ku heshiiyeen min qadiicati raxim horta waxa weeye qaraabogoysnimay noqdeen oo walaalkood bay saa u gelayaan iyo cuquuqulwaalideyn waalidkiina way xumeeyeen oo dhibaatay ku sameeyeen wiilkii yarkaa saqiirkaa uma ay naxariisan oo la rabay inay u naxariistaan aad iyo aad marka waxay u sameeyeen arrin aad iyo aad cajiiba ayay sameeyeen sidaa daraaddeed marka dhibaato aad iyo aad u badan ayay la yimaadeen weeye waxayna naftooda ka dhaadhiciyeen waa toobad keeni doontaa haddaba arrintaas waa arrin aad u khatara qofku dembiga intuu yihahdo waan samaynayaa kabacdina waan ka toobad keenaya lama rabo weye waa arrin khatara wey waa in laga digtoonaado wey nabiyullaahi yuusuf marka arrintii markay saa kusoo heshiiyeen ayay aabahood u yimaadeen marka waa qodobka sideedaad weyn oo oranaya ikhwatu yuusuf yuusuf walaalihii oo yuraawiduuna abaahu macnaha yuraawiduuna abaahum can yuusuf iyagoo yuusuf ka baryaya oo ka doonaya oo inuu ka kaxays maaragtay uu ku daro oo le yuusuf nagu dar ayay maaratay halkaan marka qodob kusoo qaadaynaa oo waxa weye habkii ay ugu yimaadeen iyo habkay uga qaadeen ayaynu marka halkaan ka sheegaynaa qeyb ka mid mida ah insha allahu tabaaraka watacaala qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi qaaluu ya abana ma laka laa taamana calaa yuusufa wa innaa lahu lanaasixuun aabbow maxaa kuugu wacan bay dheheen oo aad yuusuf noogu dari weyday oo aad noogu aamini weyday annagoo u naseexaynayna oo wanaaggiisa jecel oo walaalihiisa arsilhu macanaa qadan yartac wayalcab wainaa lahu la xaafiduun nagu darbaalayay berri subax maantay soo tashadeen markay go-aan kusoo gaareen inay ceelkay ku ridaan ayay caawa aabbe ka baryayaan oo waxay leeyihiin birri subax waagu markuu beryo nagu dara yuusuf waan la soo cayaaraynaa waan soo cayaarsiinaynaa waxa weeye eh, boot bootintaan soo baraynaa baadiya la joogaa bootinta iyo geedaha sida loo fuulo iyo meelahaasaan soo cayaarsiinaynaa tartanka iyo nagu darbaalaye annagaa xisbiheyna wiilkeed markaasuu wuxuu yidhi qaala inii layaxzunani waxa i murugo gelinaya oon ka xumaanaya oon aad uga murugoonaya an tadhabuu bihi inaad la tagtaan oo waxa weeye aniga waa i murugo gelinaysaa arrintaas oo waxa weye kama maarmi karo wiilkaan sidoo kale haddana waxaan ka cabsanayaa wa akhaafu an yaakulahu di'ibu wa antum canhu gaafiluun idinkoo moog oo arrintaba aan ogeyn inuu waraabuhu cunana waan ka baqaya qaaluu waxay yidhahdeen lain akalahu di'bu wanaxnu cusbatun ina idan lakhaasiruun haddii waraaba cuno oo waxa weeye annagiiyo soo jeedna oo waraaba cuno haddaba khasaaraan nahay marka annagoo toban nin ah haddii waraabuhu naga cuno haddaba maxaa naga ku falayaa marka wuxuu leeyahay ibnu katiir raximahullah dalabuu min abiihim an yursila macahum akhaahum yuusuf waxay ka dalbeen inuu ku daro yuusuf waxayna u muujiyeen keliya inay rabaan inay wiilkaas soo cayaarsiiyaan ciyaalka waa aragteen markay koox waaweyn yihiin iyo koox yar yara iyo kan yar yar oo waxa weye ilmaha yarkaa iyo kuwa waaweyn mar walba waxay jecel yihiin inay gacanta qabtaan oo soo cayaarsiiyaan oo waxa weeye ay meelaha kaxkaxeeyaan ayay jecel yihiin ilmaha waxa weeye mar walba eh, eh, ka weyn ayaa raba inuu kaxeeyo oo waxa weye gacanta uu qabto oo lagu daro taasay muujiyeen marka oo odagii u muujiyeen aabbahood iyo waxa weye waalidkii taasay u muujiyeen qalbigana waxay gashadeen xumaan oo waxay yidhahdeen yartac wa yalcab wuu nala soo cayaarayaa ay macnaha fi lbaadiye baadiyahaasaan ubaxaynaa waxa weeye guriga mar walba ma joogi karno halkaa duurkaasaan aadaynaa baadiyaha waxa weeye miruhuu soo cunayaa waxa weeye geela iyo xoolaha ayaan caana ka soo siinaynaa maalintaas oo dhan halkaasuu nala soo cayaarayaa marka bootinta iyo orodka iyo musaabaqada iyo ayuu soo baranaya sida loo legdame iyo dhalinyarada iyo ayuu dhex gelaya oo nin raga ha noqdee wiilka maxaad guriga ugu haysa nagu dar baa la yidhi wiilka marka qowluhu yartac ay macnaha sidii nin qaala shaacir waxa uu yidhi tartac inmaa gafilti xataa idaa dakarti fa inamaa hiya iqbaalun wa idbaarun gabay buu keenayaa uu leeyahay macnaha haddii uu qofku macnaha qowluhu buu ku fasirayaa yartac wa yalcab ay macnaha waa cayaarta wey yarta macnaha waa markuu qofku uu miraha iyo inta la gurto oo la cayaaro oo waxa weye meelaha ay cayaarayaan wey sidoo kale waxa uu leeyahay haddana markaas ibnu kathiir marka raximahullah wuxuu ugu jawaabay marka aabbahood oo waxa weeye waa nebi yacquub arrintaa waa idhibaysaa yihi oo wiilkan kama maarmo oo daqiiqad yara kama maarmee iga daaye haddana waxaan ka cabsanayaa buu yidhi in waraabuhu cuno oo wiilkaan yarkaa aad iyo aad baan u ilaalinayaaye idaaya hay wareerinine markaasay xagga ka soo galeen galeenoo waxay yidhaahdeen inta qowlkiisii ka faa'idaysteen annagoo tobanina oo xoog gaare oo waxa weeye maaragtay baad waraaba nooga baqaysa ma waraaba annaga waxa weye naga adkaan kara toban nin baa nahay an yaakulahu di'bu buy maxnaa ka cabsanaya di'biga di'bigu marka waa waraabaha waraabaha wey soomaalidu marka waraabaha baa lagu magacaabaa laakiin eh, dhurwaaga iyo xoogaha waxaad moodaa inay kala duwan yihiin oo waxa weeye uu yahay baalkan yaydoo kale khatartaa ah. marka waxa weye waxaana magiciisana laga qaatay baa la yidhi dabayshu markay qofka dhinac walba uga timaado saasoo kale ayuu waraabuhuna qofka dhinac walba uga yimaadaabale oo dhinac walbu kaasoo gelaya isagoo ordaya marka sidaa daraaddeed baa di'bi loogu bixiyey ba layidhi markaasay waxay ku jawaabeen waxay yidhahdeen haddii waraaba cuna annagu intaa leeg oo toban nina khasaaraan ku suganayo marka maxaana la ku falayaa marka maxaa faa'idaa leenahay nuuc halaagsamay oo caajisa walaalkayoo yara oo annaga naga yar oonan soo cayaarsiinayno markuu waraaba nagala dhex baxo maxaana laku falayaa marka qiimama maliyin bay leeyihin halkaa odagii marka waa ka gar heleen xujay ku oogeen inuu marka ku daro ayay khasab noqotay markaa leanno marka meel kale uu ka soo maro male haddii uu yidhaahdo maya ma ogoli oo ma idinku dara de arrintii markaa waxay noqonaysaa waadix oo waxa weye xaasidnimadii iyo dhibaatadii baa sii badanaysa xikmad ilaahayna meeshaan waa ku jirtaa oo ilaah baa ugu talagalay arrintaas oo waxa weye asbaabbaa meesha laga ratibay markaasu waxa uu yidhi buu ku daray marka waa qodobka toddobaad marka yuusuf calayhi salaam fi ljubbi marka waa la tageen ilaahay waxa uu yidhi falama dahabuu bihi wa ajmacuu an yajcaluuhu fi ghayaabati ljubbi waxay markay la tageen oo aabbahood kala tageen oo ay ku heshiiyeen oo isku itifaaqeen inay godkii ku ridaan ayuu yidhi ilaahay wa awxaynaa ilayhi latunabbi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun waxaanu u waxyoonay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam inaad u sheegi doontid walaalaha arrintan ay kugu sameeyeen iyo makarkan iyo dhibaatadan ay sameeyeen iyago oo aan waxba kala garanayn oo moog ayaad u sheegi doontaa ayuu ilaahay yidhi oo waxba kala garan arrintaanba aan garanaynin ay min xayu laa yacrifuunaka wakti aanan ku garanaynin ayaad u sheegi doontaa wa jaa-uu abaahum cishaaan yabkuun iyagoo ooyaya ay aabbahood habeenkii u yimaadeen markay wiilkii maanta ceel ku soo rideen qaaluu yaa abaana innaa dahabna nastabiqu wa taraknaa yuusufa cinda mataacina faakalahu di'bu oo hadda lahaydeena haddii uu eh, maaragtay haddii eh, eh, lain akalahu di'bu wa naxnu cusbatun soo idinkii lahaa inaa idin la soo sow idinkii lahaa haddii waraaba cuno khasaaraanu ku suganna bal beentooda iyo kalaamkoodu si isaga hor imaanaya u fiil haddana markaasay waxay leeyihiin tartan baan gallay waan ka tagnay yuusuf oo alaabtii la jooga markaasaa waraabihii cunay maana rumaysanaysid xaggee laga rumaysanayaa waa kadib iyo been ay waxa weeye ku talagaleen hageeba ka rumaysanaya isaguba waa ujeedaa inay been sheegayaan wa jaa-uu calaa qamiisihi bidamin kadib qamiiskii siday la yimaadeen shaatigii uu qabo kamiiskaa ayay la yimaadeen oo waxa weye dhiig ay kusoo marmariyeen markaasuu markuu arkay shaati kamiiskii e, e, aan jeexjeexnayn oo waxa weye dhiig lagu soo daadiyey ayuu markaa gartay inay beentoo tahay leanno haddii waxa weye waraabuhu uu cunay haddi kamiiskana waa jeexjeexi lah markay kamiis aan jeexjeexnayn oo laleeyahay qofkii kamiiskaan gashanaa waraabaa cunay wax suurtagala ma qaala bal sawarat lakum anfusukum amran fasabrun jamiil bu yidhi wallahu mustacaan calaa ma tasifuun markaasu wuxuu leyahy marka ibnu katiir raximahullah waxay kamay zuulin buu yidhi inay horta aabahood ay wiilkii ay ka baryayaan oo dhinac walba kasoo gelayaan oo wax walba tuseen markay nooc walba u tuseen ayuu ku daray mar alla markay la dhaqaaqeen buu yidhi ayay waxay ku bilaabeen feer iyo laad iyo waxa weeye jugayn iyo xanaaq iyo wax mar alla markay kala kala dhamaadeen oo kala dhuunteen oo waxa weye ay eh, kala qarsoomeen oo waxa weye ay meel fog la tageen ayay jug iyo waxay ku bilaabeen horta jugeyn iyo xanaaq iyo cadaawad inay tuseen waa ninkii walaalkooda ahaa oo waxay ay yidhahdeen waa soo cayaarsiinayna mar alla markay ceelkii tageen oo ceelkii ku rideen ayaa ilaahay u waxyooday markaa nabiyullahi yuusuf oo lagu yidhi ilaahay waa kaa saarayaa meeshaan ilaahay baa faraj kuu bixinaya waana lagaa saarayaa dhibaatadaana waad ka baxaysaa walaalahaana waxaad u sheegi doontaa arrintan ay kugu sameeyeen iyagoo waxa weye adoo casiiza oo sharaf leh oo madaxa iyagoo masaakiina oo baahi soo dishay oo ku baryaya ayaad u sheegi doontaa waa kan aakhirka odhanaya hadhow marka ugu dambaysa markuu isbarayo hal calimtum maa facaltum biyusufa id antum jaahiluun ma garanaysaan yuusuf waxaa ku samayseen markaa jaahiliinta aydeen waa isaga odhan doona halkaa marka ayay noqonaysaa meesheeda maarata ilaahay uu leeyahay waxaad u sheegi doontaa iyagoo aan ku garanaynin ee macnaha mar xilli aynan ku garanaynin oo ay adigana aad ay kuu arkaan nin cajiiba eh, oo sharaf leh oo madaxa ayaad u sheegi doontaa wey sidaa daraaddeed marka ayaa arrintaasi daliil waxay u tahay marka aayaddaasi qawluhu tacaala wa awxaynaa ilayhi tunabi'anahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun macnaha waxay daliil u tahay nabiyullaahi yuusuf ilaahay inuu u waxyooday isagoo yara oo nebi laga dhigay leanno waxyiga haddii qof loo waxyoodo waa nebinimo wey sidaa daraaddeed marka nebiyullaahi yuusuf waa nebi weeye halka ayaa nebinimo lagaga dhigay leanno nebinimada looma shardiyo inuu qof ku qaangaar yahay sida risaalada oo kale risaalada oo waxa weeye qof in rasuul laga dhigo ayaa waxa weeye shardi waxay tahay inuu qof xoog leh oo caqli leh oo wax kala miisaami kara oo waxyaalo badan kala garan kara inuu yahay laakiin nebinimada isagoo yar baa ilaahay ka dhigi karaa qofka nebi sidaa daraaddeed bay culimmadu waxay leeyihiin isagoo yar ayaa nebi laga dhigay wey oo aayaddaasaa kutusaysa marka nebinimadiisa inuu nebi ahaa waana tuulaha maaragtay nabiyullahi yacquub qaar baa culimadu waxay leeyihin maya ee waxaa loo jeedaa nabiyullahi yacquub laakiin qowlka daahirkaa ah waxa weeye sida ibnu cabbaas leeyahay ee waxaad u sheegaysaa fii xaalin laa yacrifuunaka fiiha waxaa laga wadaa nabiyullahi yuusuf calayhi salaam wuxuu yihi marka ibnu katiir falama wadacuuhu fiihi wa rajacuu canhu intay dhigeen oo ceelkii ku rideen ayay soo noqdeen oo qamiiskiisi inta kala soo baxeen oo neef arya qaleen oo dhiiggii ku daadiyeen ayay hameenkii inta maalintii oo dhan meeshii cayaarayeen oo dhuunteen si ayna qoraxda ugu dhacdo leanna hadday isla maalintiiba yimaadaan wuxuu leeyahay tusa meeshii waraabuhu ku cunay dhiiggiisii iyo meeshii raadkiisii geeya hameeni bay u yimaadeen habeenkiiba iyaga ooyaya qoraxdii markay dhacday wa jaa-uu abaahum an yabkuun waa hameenimadii weye waa fiidkii cishaha waxaa la yidhahda xilliga cishaha oo kale ayay u yimaadeen ee macnaha habeen markay noqotay si ay arrintu u noqoto ay maaragtay aabbahood u quusto oo waxa weeye uu ka quusto wiilkii ayay is-oohinayaan oay leeyihiin walaalkayaan u oodeynaa dhibaataa nagu dhacday saashaa mashaakilkaasaa yimid sidaa daraaddeed baa bacdu salaf waxay yidhaahdeen laa yaqurannaka bukaa'u lmutadallim qofka is-oohinaya weligaa run hamoodin wixiisa oo ku kadsoomi leanna waxaa dhici karta inuu dhaalim yahay haddana is oohinayo isagu gardaran yahay oo waxa weeye been inuu isla oohinayo sidaa daraaddeed daliil waxay u tahay aayaddaasi qofka oohintiisa markaad aragti qof ooyaya mar walba inayna daliil ahayn inuu isagu maaragtay saxan yahay waxaa dhici karta inuu beenti tahay oo isagu dhaalim yahay is oohinayana marka weligaa ha ku kadsoomin akhilmuslim oo waktilmuslima iska ilaali qof ooyaya ha dhihin waa laga gardaran yahy waxaa halkaas markaasu haddana waxa u yidhi marka ibnu kathiir aabbahood markay u yimaadeen oo ay u sheegeen ba waxay yidhaahdeen aabbow tartan baan aadnay inaa dahabnaa nastabiqu wa taraknaa yuusufa cinda mataacina fa akalahu diib macnaha waxaanu aadnay inaan soo tartanno oo annagoo ka maqan ayuu cunay wiilkii waraabe cunay markaasay waxay ku dareen oo waxay yidhaahdeen wamaa anta bimu'minin lana ay bimusadiqin lana nama rumaysanaysid waxaanu kuu sheegayno oo aan ku leenahay waraabaa cunay see laydiin rumaystaa idinkaa waxaan oo dhan ka dambeeyey oo sameeyey wey leanna waxa weye awal baad naga shakisanayd wey iyagii baa caddaynaya oranaya awal baad naga shakisanayd oo waxa weye aad naga cabsanaysay waa tuu yidhi waxa imurugo gelinaysa inaad la tagtaanba sidaa daraaddeed marka ayay waxay la yimaadeen markaasuu yidhi kamiiskii oo ay dhiig beena kusoo daadiyeen oo waxa weeye beena oo aan waxba ka jirin nabiyullaahi yacquub marka markuu arkay qamiiskii oo fayow oo aan waxba qabin oo waxa weye aan jeex jeexnayn ayuu wuxuu yidhi ina hada di'bu laxaliimun id akala yuusuf haddii uu yuusuf cunay uuna jeexin qamiiskii wallaahi waa waraabe aad iyo aad u caqli badan wey oo waxa weye dadkaba ka caqli badan ma intuu qamiiskii ka saaray ayuu yuusuf keliya cunay qamiiskiina xagga iska dhigay waa arrin aad iyo aad u cajiiba ah. qof waraaba cunay oo qamiiskii sii la wado oo aan jeex jeexnayn waa arrin aad iyo aad u khatara wey wuxuu leeyahy marka ibnu kathiir waxay ilaaween inay qamiiskii jeexjeexaan hadday kolay fidno samaynayaan waxaa la rabaa inay qamiiskana jeexjeexaan marka way ilaaween qamiiskii inay jeexjeexaan sidaas daraaddeed bay marka dhibaatadaas ayay sameeyeen oo walaalkood ku sameeyeen halkaa marka daliil waxay culummadu ka deliishadeen fuqahadu amaaraadka iyo waxyaalaha calaamadaha in waxa weeye la deliishan karo oo haddii la arko qofkaani waxaan uu sheegayo calaamad inay ka muuqato inay beenti tahay oo laga garto waxaa leeyahay been baad sheegaysaa oo calaamado beena kaa muuqda waa fiqiga loo isticmaalaa oo arrin jirta wey wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah waxaa la yidhi waxay u qasdeen neef arigay gowraceen markaasay waxa weye dhiiggiisii marmariyeen qamiiskii oo waxa weye ay qamiiskii markaa soo qaateen si ay u tusaan aabbahood inuu qamiis waraaba cunay laakiin waxay ilaaween inay jeexjeexaan markay u muuqatay marka yacquub calayhi salaam inay nimankaan been sheegayaan oo waxa weye wiilkii iyagu ay dhibaato ku sameeyeen ama dileen ama khaarijiyeen ayuu markaas wuxuu yidhi bal sawarat lakum anfusukum amraa ay macnaha been baad sheegaysaan waad been abuurateen waxaan aad sheegaysaanna waxba kama jiraan idinka ayaa waxaa sameeyey idinkaa wiilkii dilay dhibaatana sameeyey anigu laakiin waa sabraya oo ilaahay baan u sabraya ayuu yihi sidaa ayay ku fasireen maaragtay mujaahid iyo imaamu sudi iyo culumo badan ayaa caddeeyey inay maaragtay neef xoolaa inta qaleen ay waxa weeye ku waxeeyeen oo waxa weeye ay la yimaadeen markaa oo ay u tusayaan aabbahood inuu neefkii cunay markaasu isaguna waxa uu yidhi bal sawalat lakum anfusukum amra wuu ku inkira waxba kama jiraan buu yidhi waxaad wadaan beenlowyaal baa tihin idinka ayaa arrintan wada wey wuu sabray marka nabiyullahi yacquub calayhi salaam sabirkaasna wuxuu ahaa macnaha sabrun laa jazaca fiihi macnaha sabir sabirka ugu wanaagsan oo waxa weye oo aad iyo aad u wanaagsan macnaheeduna waxa weeye buu yidhi sida ay culammadu laga warinaya imaamu tawri iyo anlaa tuxaditha sabirka sabirka ugu wanaagsan waxa weeye anlaa tuxaditha maaragtay wixii kugu dhacay inaadan qofna u sheegin iyo masiibadii kugu dhacday aadan naftaadana tasgiyeynin oo waxa weeye aadan naftaada oran anaa wanaagsan inaadan oran marka wuu sabray oo wuxuu yidhi anigu dhibaatadan aad samayseen waan u sabrayaa weye sidaas daraaddeed qisadii ku dhacday caaisha radiallahu canha oo waxa weeye markii lagu lagu been abuurtay oo la yidhi way sinaysatay ayuu eh, halkaanoo kale ku keenay markii uu ka hadleeyey maaragtay xaadithatul ifki ayuu ku keenay imaamu albukhaari fa sabru jamiil wallahu almustacaanu calaa ma tasifuun waa iyadii lahayd waan sabrayaa siduu u sabray yuusuf aabbihi ayaan u sabrayaa waa iyadii tiri wey marka sidaa daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay qofka markii dhibaata ku dhacdo inuu sabro wey macnaheeduna waxa weeye anigu waan sabrayaa oo ilaahay baan arrintan u bandhigayaa oo waan sabrayaa sabran jamiilan saaliman min alsakhadi waatashaki cidna u eed sheegan mayo dhibaatada aad samayseen oo aad ku talagasheen ilaahay baan u bandhigayaa ilaahay baana u sabrayaa sabir ilaahayga subxaana qaadirka ah inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun wey ilaahay baan u noqonayaa ilaahay baana masiibadan iyo dhibaatadan inuu iga saara aan ka rajaynayaa weeye halkaa marka waxaa inooga inooga caddaatay xaasidnimadii yuusuf walaalihii waxay gaarsiisay inay waxa weeye heerkaa gaareen oy ceel ku rideen oo dhibtaasoo dhan ku sameeyeen haddaba waxaynu u imaanaynaa qowlka sideedaad oo odhanaya aqwaalu alculamaa fii man asara yuusuf calayhi salaam qowluhu tacaala ilahi wuxuu yidhi wa jaa'at sayaaratun faarsaluu waaridahum faadlaa dalwa qaala yaa bushraa haada gulaam wa asaruuhu bidaaca wallahu caliimun bima yacmaluun wuxuu leeyahay ibnu kahiir marka raximahullah ilaahay wuxuu inoo sheegay yuusuf arrintii ku dhacday ceelkii in lagu riday ceelkiisiibuu iska fadhiistay isagoo sugaya ilaahay inuu faraj u keeno oo arrintan ka saaro markaasaa ilaahay wuxuu u keenay niman safara oo musaafiriina oo u socda maaragtay ka yimid xaggaa iyo shaam oo meesha soo maray oo ceelka raba inay biyo ka darsadaan oo u socda meesha la yidhaahdo masar ayay u yimaadeen wey markaasay waxay u direen qayb ka mid a ah oo waxay yidhahdeen orda ceelka biyo inooga soo dhaamiya fa adlaa dalwa dalowgii waa weelka waxaa lagu soo dhaansado wey dalowga ama wadaanta iyo kaa dhaadidba ayuu waxa weye ceelkii ku riday oo biyihii isiri soo dar wuu soo bixiyey xarig baa xarigga waa tan lagu xidho markuu soo bixiyey dalowgii mise wiil baa ka laalaada markaasuu wuxuu yidhi yaa bushra macnaha yaa bushraati macnaha bishaaradayda oo wuu bishaaraystay ee macnaha hada ghulaamu waa wiil wey wiil baan helay wey wa asaruuhu bidaaca ay macnaha wuu qarsaday oo sidii maaragtay wuxuu ka dhigtay maaragtay addoon oo kale ayuu ukacaysa wuxuu leyahy marka ibnu kathiir raximahullah qowluhu wa asaruuhu bidaaca ikhtalafa alculamaa waa laisku khilaafay marka si man asara yaa qafaashay oo la tegey oo qarsaday waa ninkee weeye ninka badeecada ka dhigtay oo yuusuf noocaa sameeyey waa kee wuxuu yidhi markaa aqwaal badan markuu sheegay wa wla alaqwaali waxa weeye buu yidhi in la yidhaahdo qowlu man qaala wa asara waaridu lqowmi waxa qarsaday oo kaxaystay ninkii waxa weeye ceelka ka soo saaray oo dalowga haystay oo loo soo diray biyaha ayaa qarsaday weeye oo ka qariyey raggiisii oo waxa uu sameeyey ayuu leeyahay markuu ceelkii kala soo baxay oo soo kaxaystay wiilkaan yarkaa oo qaawan ayuu soo kaxaystay markaasay dadkiisii waay markuu u tegay dadkii soo diray ayay waxay ku yidhahdeen waa maxay wiilkaa wadate markaasay waxay yidhaahdeen waa addoono waxaa noo soo dhiibtay dadkii biyaha joogay oo dad meesha deganaa ayaa yidhi masar nooga soo gada oo waxa weye waa addoon naloo soo dhiibtay ammaano wey oo waxay diidayeen haddii ay yidhaahdo hadduu yidhaahdo wiilkaan meel baan ka helay inay yidhahdaan hadda wax naga siiya marka aynu wada gadanno lacagtiisana waa wada leenahay haddii kale waa wax meel laga helayo keligiin qaadan maysaan saas ayay marka u qarsadeen ayuu leeyahay eh, maarata ibnu jarir adabari qowlka ayaa ugu wanaagsan buu leeyahy eh, wuxuu leeyahay marka laakiin culummada qaar baa waxay leeyihiin walaalihiis ayaa arrintan ka shaqeeyey marka dib bay inooga imaanaysaa horta qowlka ibn eh, ibnu jariir aan dhamaynayna ama qowluhu tacaala wuu leeyahay wallahu caliimun bima wallahu calimun bima yacmaluun waxaa laga wadaa ay caalimun ilaahay wuu og yahay waxa ikhwatu yuusuf ay samaynayaan walaalkood dhibaataday ku sameeyeen iyo mashaakilka lagu sameeyey iyo kuwaan kaxaystay oo qarsaday intaba ilaahay waa og yahay sidaa daraaddeed haddana ilaahay waa daynaya xikmad baa ku jirta waxaa la rabaa inuu masar tago ninkaani isagoo waxa weeye eh, eh, eh, daahirka aad moodid addoon lasoo qafaashay oo la iibiyo oo masar ku koro ilaa iyo marka dambena uu gaaro heer uu noqdo madaxdii dhammayd oo masar oo waxa weeye ilaahay nebonimo siiyo heerkaa ayuu gaaraya marka ibnu jariir wuxuu yidhi macnaha wuxuu ilaahay waa og yahay arrintaas haddana waa daynaya sida ilaahay markii nebiyullaahi yuusuf uu saa ugu galay oo u daayey oo arrintaasoo dhan u daayey ma aha macnaheedu inuu nebiyullaahi yuusuf ilaahay uu nacay ee waxa weeye xikmad baa ku jirta wey ulajeedaa laga leeyahay asbaabbaa arrintaa ku jirta oo looga dhigaya sidaa daraaddeed marka nebigana waxay u ahayd sabirsin waxaa la leeyahay nebi maxamedow qorayshi ha ogaato dhibaatada ay kugu samaynayso iyo waxa weeye cayrinta ay kaa cayrinayaan maka iyo mashaakilka waan dilaynaa ay leeyihiin yay moodin ilaahay inuu ku nacay waxaa dhici karta in lagaa saaro oo ay ku saaraan sidaa daraaddeed haddana loo daayo asbaab ay noqoto kabacdi markaa aakhirka dambe ilaahay kugu soo celiyo xog iyo awood adoo leh oo sharaf iyo cizi leh marka ay hoostaada yimaadaan oo kulli ku baryaan sidaasina way dhacday oo waa tii inta nebi maxamed laga saaray marka aakhirkiisi markii dambe isagoo dhuumanaya waatuu ka baxay markii hore isaga iyo abubakar waatay ka baxeen oo godka galeen iyaguna cayrsanayeen kabacdi markaa markii dambe waa tuu soo galay cizi iyo sharaf iyo wanaag waatuu kusoo galay iyo waxa weye iyagii o dhan uu qabsaday oo ay baryeen marka oo uu yidhi maanta maxaad maxaad umalaynaysaa inaad ku samaynayo markaa ay yidhaahdeen wiil wanaagsan baa tahay walaalkaya fiican baa tahay khayr baan kaa rajaynayna markaa u yidhi horta iska taga waa la yidhi cafiyey sidaa daraaddeed marka waxaa ku jirta arrinta xikmad iyo waxa weeye ilaahay baa ulajeedo ka lehe ma aha ilaahay inuu nacay nabiyullaahi yuusuf oo dhibaatadaasoo dhan loo daynayo marka dadka qaar baa isdhihi karaa hadduu nebi ilaahay ahaa maxaa dhibtaasoo dhan ilaahay ugu talagalay oo waxa weye ilaahay dhibaatadaasoo dhan uga badbaadin waaye arrin baa ku jirtay xikmad iyo waxa weye ulajeeda arrintan laga lahaa in waxa weeye saas arrintu ay noqoto oo uu masar tago isagoo aad moodid addoon hadhowna waxa weeye tartiib uu saa ugu baxo oo waxa weeye uu noqdo aakhirka dambe kan waxa weeye masar oo dhan isagu maamulo weyn culummada marka qaar baa waxay leeyihiin walaalihii ayaa laga wadaa oo waxa weeye nimanka laga wado wa asaruuhu bidaaca waa walaalihii oo walaalihiisaa iibsaday oo ka iibiyey nimankii waxa weeye meesha soo maray oo biyaha dhaansanayey ayuu ka iibiyey ayay qaar yiraadeen marka qowlkaasaa raajixa oo ibnu jariir uu rajaxayaa inay tahay nimanka la leeyahay wa asaruuhu bidaaca oo badeecay ka dhigteen oo waxa weeye way qarsadeen oo intii kaley ka qariyeen inay tahay nimankii nabiyullaahi yuusuf ceelka ka soo saaray ayuu ku rajaxayaa ibnu jariir raximahu llah waxaynu usoo gudbaynaa marka ceelkii waa laga soo saaray nebiyullaahi yuusuf waana la kaxaystay iibkii la iibiyey marka iyo wa sharawhu bithamanin baksin culummadu waxay ka yidhaahdeen ayaynu qodobka sagaalaad ka dhigaynaa waan soo gebagabaynaynaa saddex qodob baa ka haray qeybtaan hore qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi wa sharawhu bithamanin baksin daraahima macduuda wa kaanuu fiihi min azaahidiin wuxuu leeyahy ibnu kasiir raximahullah lama istashcara ikhwatu yuusuf biakhdi siyaarati lahu laxiquuhum wiilashii markay ceelka ku rideen wiilkii oo qamiiskii kala baxeen oo waxa weeye maalintii ay weli tahay isla markiiba ay yimaadeen nimankan waxa weeye safarka ah oo ceelkii laga soo saaray meel bay u galeen mar alla markay arkeen inay kaxaysteen oo waxa weeye ceelkay kala soo baxeen ayay ka daba yimaadeen oo u yimaadeen oo waxay yidhaahdeen addoon aan leenahay weeye oo naga soo cararay ama naga iibsada ama nasiiya addoonkaaga kaxaysan maysaan markaasay waxay ku yidhahdeen waayaa naga iibiye markaasay waxay ka siiyeen daraahima macduuda bitamanin baksin lacag yar bay ka siiyeen wa kaanuu fiihi min azaahidiin macnaha wax ayna rabin way ka carareen war wuxuu naga siiyo qaata intaa doontaanba na siiye annagu maba rabna waa naga soo cararaye addoonkaani marka waxaa isdhihi karta inay dadka qaar yidhaahdaan oo muxuu oran waaye war waa walaalahayo waa beentood ama addoon ma aabbahayna halkaasuu joogaa iyagaa dhibtaan igu sameeyey muxuu oran waayo waxay leeyihin culummadu wuu baqay oo wuxuu ka baqay hadday noocaa uu yidhaahdo inay yihahdaan hord walaalahaa raac iyaguna ta kaxaystaan ay dilaanba leanna awal markii hore waabatay dili gaareen marka wuu iska aamus ilaahay baana ugu talagalay waxaana dhici kartoo kale in loo waxyooday fahmo ninkaani waa nebi wey la yidhi aamus waxba ha dhihin oo loo waxyooday oo loo sheegayba in masr la geyn doono inuu saa noqon doono ilahay inuu waxyoodayna waa dhici karta sidaa daraaddeed nabiyullahi yuusuf waa aamusay waxna ma oranin iyagii markaas ayaa markaa ka iibsaday oo waxa weeye sidaa daraaddeed ayay u kaxaysteen lacag yar inta ka siiyeen ibn jarir dabri waxau leeyahay marka raximahullah wuxuu leeyahay sidoo kale culummadu way isku khilaafeen markuu khilaafkii sheegay iyo intii laga yiri oo waxa weye bithamanin baksin lacagtaani meeqay ahayd intii la yidhi iyo aqwaashii markuu sheegay ayuu wuxuu yidhi qowlka ugu sawaabsan oo waxa weye ugu saxiixsan waxa weeye in la yidhaahdo wa sharow ikhwatu yuusufa yuusuf bithamanin baksin nimanka marka iibiyey marka ugu horeysa yuusuf laba jeer baa la iibiyey marka hore walaalihiisaa iibiyey oo waxa weeye ka siiyey nimankii ceelka kaa soo baxay ayay lacag yar ka siiyeen oo baksi oo waxa weeye aad u liidata ayay ka siiyeen waxaan qiimo lahayn ayay ka siiyeen waxay yidhahdeen marka culummadu maxaa loola jeedaa bisamanin baksin qaar waxay yidhaahdeen kaana xaraaman calayhim liannahu kaana xaraaman calayhim lacag xaaraamay ka siiyeen wax walba oo xaaraamana waa baksi wey waa wax xun wey qaarna waxay yidhaahdeen sida daxaag oo kale ayaa qowlkaa odhanaya qaarna waxay yidhahdeen maya waxa weeye dulmi baa lagu gaday maadaama dulmi lagu gaday oo beecaasi dulmi buu ahaa lacagtiisuna xaaraan bay ka ahayd inay gadaan walaalkood oo xor ah inay addoonnimo u iibiyaan xaaraan bay ahayd sidaa daraaddeed waa dulmi iyo xaaraan iyo bakti wey qaarna waxay yidhahdeen culummada maahe waxa weeye qaliil wey waa lacag yar bay ka siiyeen daraahima macduuda marka qowlkaasaa u raajaxsan inay lacagtaasi lacag yar ahayd leanno ilaahay wuxuu ku daro wuxuu yidhi daraahima macduuda ay lacag yar oo tirsan marka lacagtaasi wuxuu leeyahay ibnu jariir ay macnaha daraahima macduuda waxa ay ku iibiyeen hayru mawsuuna hayra mawsuuna lacag aan la miisaamin marka waxa yidhi waktigii xilligaas nabiyullaahi yacquub xilligiisii lacagta waa la miisaami jiray oo afartan wiqi e, e, arbaciina dirham ayaa ugu yarayd baa la yidhi inta miisaanka la saaro marka afartan dirham wax ka yar ayay ka siiyeen oo wax miisaankii ka yar leanno haddii la miisaamay intaasoo miisaanay ka siiyeen baa la odhan lahaa marka wax miisaankii ka yar ayay ka siiyeen wey marka wuxuu leeyahay way dhici kartaa inay labaatan noqoto wayna dhici kartaa inay ka yaraato qaar culummadu waxay yidhahdeen waa labaatan qaar waxay yidhahdeen waa soddon qaar waa afartan qaarba waxbay ku sheegeen calaa kulli xaal marka waxa weeye qowlka ugu saxiixsan waxa weeye buu yidhi in la yidhaahdo lacag yar bay ka siiyeen oo aan gaarin intii wax lagu wada miisaami jiray aan afartan dirhan dhamayd ayay ka siiyeen sidaas daraaddeed ba culimo badan waxay leeyihin sida cabdullahi ibnu cabbaas iyo cabdullahi ibnu mascuud iyo saxaabadi waxay leeyihiin labaatan dirham bay ka siiyeen oo toban bay ahaayeen oo milabay u qaateen qaarna waxay leeyihiin soddon bay ka siiyeen qaar afartan qaarba waxbay ku dareen marka sidaa daraaddeed ibnu jariir dabari wuxuu ku rajaxay waxa uu yidhi lacag yar oo intay doontaba ha noqotee lacagtii la miisaami jiray ka yar arbaciina dirham ka yar ayay ka siiyeen markaasay la tageen marka afartan xoogaagoodiiba inta jeebka kuwaana ku riteen oo laba laba diraam u qaateen ayay markaa ka dhaqaaqeen ila wiilkan wa kaanuu fiihi min asaahidiin maba ay rabin oo waxay rabeen inuu mar dhaafo oo waxa weye uu ka dheeraado oo meel dheer tago aad bay u rabeen weye qodobka eh, tobnaad marka ayaynu markaa waxaynu ku keenaynaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo waxa weye marka masar la keenay oo mar labaad la iibinay yuusuf calayhi salaam cinda casiizi misr cinda caziizi misr waxa weeye yuusuf oo misr yimid oo waxa weeye nin madaxa uu iibsaday qoladii safarka ahayd oo ceelka kala soo baxday oo ka iibsaday walaalihii markay masr yimaadeen waa sii iibiyeen iyaguna wiil yaroo waxa weye addoonay u arkaan ma rabaan iyagu waa sii iibiyeen marka qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi wa qaala aladii ishtaraahu min misra limra'atihi akrimii matwaah casaa an yanfacana aw natakhidahu walada waxa uu ilaahay inoogu sheegaya aayaddan wuxuu yidhi ninkii iibsaday kii iibsaday misr joogay waxa weeye imra'atulcaziiz ninkeedii weye wasiir buu ahaa baa la yidhi wasiiru maaliyadda ayuu ahaa oo waxa weye dhaqaalaha ninkii gacanta ku hayay ayaa iibsaday ba la yidhi markaasuu soo kaxaystay ba la yidhi carruur marka ma lahayn ba la yidhi waa ninkii zulaykha qabay waa naagta marka dambena roorsan doonta markaasuu u keenay oo wuxuu yidhi akrimi matwa ninkaan dhaqaale oo wanaaji casaa an yanfacana waxaa dhici karta inuu na anfaco macnaha ka nafci lcabiidi sida addoommadu u anfacaan dadka inaan addoon ka dhiganno oo u naanfacaa dhici karte hagaaji ow natakhidahu walada ama weladba inaan ilmaba ka dhiganno wiil inaan ka dhiganno leanna carruurba ma haysanne ilahay wuxuu yidhi marka wakadalika makanaa liyusufa fi lardi sidaas ayaa nabiyullaahi yuusuf dhulkii u e, u keenay oo gacanta u gelinay liannahu markuu yimid masar oo ku koray kabacdina waa isaga aakhirka gacanta ku dhigi doono oo masar oo dhan maamuli doono walinucallimahu min ta'wiili alaxaadiid si aanu u barno maaragtay e, tacbiir ru'ya wallahu gaalibun cala amri walaakina aktara annaasi laa yaclamuun ilahay wuxuu doono waa samayn kara wax walba uu doono waa samaynayaa cid hor istaagaysana ma jirto dariiquu doonuuna marinaya laakiin dadku ma garanayaan ilahay wuxuu yidhi marka eh, ibnu kasiir wuxuu leyahy raximahullah wa haadaa min lutfi illaahi bi wa raxmatihi wa ixsaanihi ilay ilaahay naxariistu u galay nabiyullahi yuusuf iyo wanaagbuu u galay ayay arrintaa kutusaysa leanna waxaa la keenay masar eh, fi dunya waalaakhira horta khayr buu gaaray oo wanaag baa ilaahay gaarsiiyey wuxuu ilaahay qalbigiisii u geliyey ninkii iibsaday raxmad iyo naxariis iyo inuu u danqay oo yiri wiilkaa yarkaa oo quruxda badan oo wanaagsan allayla wanaaji oo sidii addoon hawla dhaqmin ayuu naagtiisii leeyahay oo la dardaarmaya qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi waxaa la oran jiray idfiir ayaa la oran jiray ninkii boqorka maalintaa masar ka ahaana wuxuu ahaa baa la yidhi alrayaan ibn alwaliid qaarna marka wuxuu gadaalna ka leeyihiin sulaykana waxay ahayd ninkaa rayaan ayay la dhalateen oo waxa weye boqorka walaashiisayba ahayd marka gurigii dhammaa oo madaxda oo reerkoo dhan waddankao dhan laga maamulayey ayuu galay oo waxa weye yuusuf ilaahay uu geeyey oo halkaa waxa weye lagu koriyey qaar wuxuu leeyihiin oo waxa weye magaceeda waxaa la oran jiray maaragtay raaciil ayaa la oran jiray laakiin zulaykhana waa lagu magacaabay waxaa dhici karta marka zulaykhana inay niinaas ahayd raaciishuna magaceeda asalkaa ahaa labadaba waa suurtagal weyn wuxuu kaloo marka leeyahay sidoo kale cabdullahi ibn cabaas laga warinayaa ninkii ceelka kala soo baxay oo soo kaxeeyey oo masar keenay oo iibiyey waxaa la odhan jiray malik ayaa la odhan jiray wuxuuna galaa buu yidhi qabiilkii reer madyan oo aynu ka soo sheekaynay oo oo midyan ibni ibraahim ayuu qabiilkaasu ahaa buu yidhi laakiin taasi waxay u dhowdahay inay banu israa'iiliya tahay oo waxyaalihii reer banu israa'iil inay tahay leanna wax daliil oo ku sugnaatay ma jirto wey waxaa kaloo ka sugnaatay cabdullahi ibnu mascuud inuu yidhi afrasu nnaasi halaata macnaha dadka dadka ugu wanaagsan oo wax wanaagsan sameeyey waa ninkii caziizu masr misr markuu xaaskiisii ku yidhi akrimii matwa dardaaran aad u fiican buu siiyey oo wuxuu yidhi wiilkaa wanaaji oo dhaqaale iyo gabadhii nebiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu masar ka soo cararay oo uu qibdigii dilay oo waxa weeye intuu soo cararay uu reer madyan iyo halkaa yimid uu ninkii saalixa ahaa labadii gabdhood intuu ariga u waraabiyey ay gabar u soo diray markuu u yimid oo arrintii uga sheekeeyena ay ku tiri gabadhii markaa yaa abati yaa abati ista'jirhu ninkaa noo kire oo waxa weeye ha kula joogo oo waxa weye markaa kabacdi loo guuriyey labadii gabdhood mid ka mid a iyo abubakr radiallahu canhu markii uu khilaafada u dhiibay cumar bn khadaab saddexdaasba arrin aad iyo aad u wanaagsan ayay sameeyeen oo waxa weye aad iyo aad u wanaagsan ayuu leeyahy cabdullahi ibn mascuud marka caziizu misr wax wanaagsan buu sameeyey oo waxa weeye wiilkii markuu gacanta ku dhigay ayuu wuxuu u arkay wiilkaani wiil sharaf leh oo wanaagsan inuu yahay markaasuu u dhiibay oo wuxuu yidhi gabar yahay wiilkaan hagaaji oo xumaan ha ku samaynin oo waxa weeye noloshiisa iyo degaankiisa iyo dhaqaale ama qawluhu tacaala wakadalika makanna liyusufa fi lardi ay sidaa macnaheedu waxa weeye b ibnu kathiir sidaa aanu ugu diyaarinay oo maaragtay ninkaas iyo xaaskiisii iyo kulli ay ugu naxariisanayaan ayaanu yuusufna aanu ummakan siino gacanta ugu gelinay dhulkii oo dhan kabacdi markii dambana ibnu jariirna waxa uu leeyahay raima eh, raximahullah waxa uu leeyahay sidaa nabiyullahi yuusuf uga soo badbaadinay walaalihii intay damceen inay dilaan oo dhibaato ku sameeyaan baan ka badbaadinay markaasa haddana ceelkii ka soo saarnay markay ceelkii ku rideen haddana markaasaanu karaamo iyo manzilo iyo wanaag gaarsiinay intaasoo dhan ayaanu nabiyullahi yuusuf u samaynay oo wanaaga nebi maxamed oo adigana wanaag oo dhan waa kuu samaynaynaa ee waxa weeye nimankaani yaynan moodin intaan yar oo waxa weeye waktiga yaynan is oranin wanaag oo dhan baad gaarteen arrinta waa laysaga dambeeyaa wey wa qowluhu tacaala walinucallimahu min taawiili alaxaadiid ay macnaha waxaanu barnay tacbiir ru'ya ayaa laga wadaa wallahu gaalibun calaa amrii arrinteeduna waxa weeye ay macnaha ilaahay arrintii nebi yuusuf oo dhan sidaa ilaahay baa u kala deberay suu doonana ku samaynaya cid hor istaagi kartana ma jirto ilaahayna waxa weeye wixii uu doono asbaab buu u sameeyaa laakiin bilow aamnigu garan mayaan asbaabta ilaahay markuu samaynayo uu doonayo inuu asbaab u sameeyo waxaan ma garanayaan bilow-aadmigu oo waxa weeye dadkii ma garan karaan oo kuma hanuunayaan laakiin ilaahay wax walba asbaab buu u sameeyaa oo cid ka xoog badan oo waxa weye arrintiisa hor istaagaysana ma jirto walaakina aktara annaasi laa yaclamuun dadka intooda badan laakiin ma garanayaan oo haddii ay garan lahaayeen ilaahay bay tala saaran lahaayeen oo ku kalsoonaan lahaayeen sidaa marka nabiyullaahi yuusuf loo badbaadiyey ayaa nebi maxamedna tasliye looga dhigayaa iyo waxa weeye sabirsiin oo laleeyahay adigana wanaag oo dhan baa kuu dambeeya ee waxa weeye yeena moodin inay waxa weeye ay waxa weeye guulaysteen yayna weligood is orani weyn qodobka ugu dambeeya marka qeybtan koowaad waxa weeye aqwaal alculamaa fi sini buluq lashud walama balaga ashuddahu ayuu yihi ilaahay marka sinigaas da'daas la yidhaahdo qofku wuxuu gaaray xooggii oo u dhammaystirmay maxay tahay qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi walama balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa cilman wa kadalika najzi lmuxsiniin ibn kasiir wuxuu leeyahay fadalla calى ana hada kule kaana qabla buluuq ashud inuu ahaa inta uunan dhammaystirmin xooggiisii oo qofkuu dhammaystirmin xooggii iyo caqligii wuxuu yidhi wa huwa xadd larbaciin waxay ahayd buu yidhi marka nabiyullahi yuusuf intaasoo dhan waxay ku dhacayeen saqiirnimadiisii oo waxa weeye waa intii unan afartan gaarin ayaa waxa weeye qafaalka iyo dhibaatada iyo mashaakilkaasoo dhan isagoo yar ayaa la keenay masar oo dhibtaasoo dhan ku dhacday leanna waa kan dhahaya casaa an yanfacanaa aw natakhidahu walada waa ilmo yar weeye marka marka ma uu gaarin weli xilligaas awooddiisii iyo xooggiisii markuu gaaray marka xooggii oo xoog yeeshay oo waxa weeye waa xilligaasi afartanka waa xilliga nebiyada ilaahay ugu waxyoodo oo rususha la diro wey nebi maxamed baa afartan buu jiray maalintii nebiga laga dhigayey oo ilaahay risaalada kusoo dejiyey afartan jir jirbo laakiin culummadu waa isku khilaafeenoo waxay yidhahdeen da'daasi ma afartan ba mise waa ka yar qaar waxay yidhahdeen culummada maalik waxaa laga warinayaa iyo rabiica iyo zayd ibnu aslam iyo shacbi inay tahay simul buluuq markuu qaangaaro oo ninku waxa weeye uu qaangaar noqdo oo uu gaaro maaragtay inuu maaragtay eh, calaamadihii qaangaarka laga helo xilligaa weeye bay yidhahdeen buluuqu ashud waxa laga wado walamaa balaga ashuddahu taasaa laga wadaabay dheheen eh, saciid ibni jubeyrna wuxuu yidhi maya waa siddeed iyo toban sano abu saalix wuxuu ka warinayaa cabdinacbaas sidoo kale siddeed iyo toban sano daxaak wuxuu yidhi waa labaatan sano ikrama wuxuu yidhi waa shan iyo labaatan sano ibnu cabaas iyo mujaahid iyo qataata waxaa laga warinayaa soddon iyo saddex sano imaamu sudi waxaa laga warinayaa soddon sano waxaa kaloo la warinayaa waa toddobiyo toban ilaa afartan inta udhaxaysa zajaaj ayaa yidhi waxaa kaloo laga wariyay xasan albasri raximahullah inuu yidhi afartan sano wey waxaana u markhaanti kacaysa afartan sano inay tahay laba arrimood ko waxa weye horta nebiyadoo dhan afartan sano oo waxa weye sidii nebi maxamed oo kale xilliga risaalada iyo iyo waxa weeye xukumka la siiyo qofka waa markii caqligiisu dhammaystirmo oo afartan sano uu gaaro waxaa kaloo u markhaanti kacaya qowluhu tacaala ilaahay waxa uu yidhi wawasayna alinsana biwaalidayhi ixsaana xamalatu umuhu kuran wa wadacatu kurha wa xamluhu wa fisaaluhu halaatuuna shahra intaa ilaahay markuu inoo caddeeyey in waxa weeye ilmihii lagu dha hooyadii ku dhashay dhib ay uurkii dhib ku qaaday soddon bilood ay marna nuujinaysay marna dhabarka ku siday marna uurka ku siday ayuu ilaahay aakhirka wuxuu yidhi xataa idaa balaga ashuddahu markuu xooggiisii gaaray wa balaga arbaciina sanatan afartan sanona uu gaaray halkaa marka waxaa kaaga caddaatay afartan sano qofku markuu gaaro ayaa xooggiisii iyo caqligiisii iyo wax walba u dhammaystirmeen wey ibnu jariir dabri waxa uu leeyahay raximahullah markuu arrintaa ka hadlay oo waxa weeye uu noocaa soo gaaray wuxuu yidhi buluuqu lashuddi waxa weeye muntaha shiddatihi wa quwatihi fii shabaabi markuu shaab noqday oo xoog yeeshay oo awooddiisi u dhammaystirmay oo caqli u yeeshay waxa waxa weeye buu yidhi fii ma bayna tamaaniya casharata sana ilaa sitiina sana ayaa la yiri buu yidhi ama ilaa arbaciina sana waxa weeye ilaa sideed iyo toban jir ilaa afartan jir ayaa ugu dhow buu yihi oo waxa weeye qowlkaas ayaa ugu dhow buu yidhi waxa weeye sida sawaabtaa marka waxa weeye buu yihi oo ku rajaxay waa markii ilaahay waxau inoo sheegay nabiyullaahi yuusuf inuu xukum iyo cilmi suldaannimo iyo boqornimo iyo nebinimo uu siiyey markuu xoog yeeshay xooggaasi marka labaatan sano waa noqon karaa soddon waa noqon karaa siddeed iyo toban waa noqon karaa afartan waa noqon karaa wax daliila oo waxa weeye lagu yidhaahdo taasuu ahaa oo taxdiid oo la yidhahdo afartan buu ahaa ama la yidhaahdo soddon buu ahaa ama la yidhaahdo labaatan buu ahaa daliil looma hayo sidaa daraaddeed marka waxa weeye in la yidhaahdo siduu ilaahay u yidhi walamaa balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa cilma ay xukman waxaanu siinay eh, madaxnimo iyo waxa weeye cilman nebinimo oo waxa weeye cilmi iyo waxa weye xukum ayaa ilaahay isugu daray ilaahay wuxuu ku khatimay wakadalika najzi lmuxsiniin inta muxsiniinta ah sidaa nebi nebi yuusuf wanaaggaa ugu samaynay ayaan qof walba oo mu'mina oo wanaag sameeya oo ilaahay ka baqa oo ixsaan la yimaada ayuu yidhi ilaahay saasaan u abaalmarinaynaa oo wanaag ugu samaynaynaa ayuu maaragtay ku gebagabeeyey ilaahay sidaa daraaddeed marka ma aha nebi yuusuf keliya inuu waxa weeye ixsaanka iyo wanaagga uu ku gaar yahay ee waa qof walba oo ixsaan sameeya waa caam wey qof walba oo mu'mina oo ixsaan sameeya ilaahay saasuu ugu abaalgudaya oo wanaag ugu samaynaya weye marxaladii koowaad marka qisatu yuusuf calayhi salaam halkaasay ku egta oo waa marxaladii koowaad waxaan kusoo gebagabaynaynaa marka fawaa'idda aynu ka soo saarayna marxaladdaa koowaad ayaynu waxa weye ku daraynaa oo waxa weyaan ku gebagabeynayna awalan midda ugu horraysa waxa weeye almaylu ilaa axadi alabnaa'i bilxubbi yuuritu alcadaawata bayna alkhuwa bayna alukhuwa waxa weeye in waalidku ay labada ilmahooda ay qaar jeclaadaan ay qaarkii kalena ayna jeclaanin oo isku si u jeclaanin waxay dhaxal siinaysaa cadaawad iyo xaasidnimo ayay keenaysaa marka ilmaha waa in isku si loo jeclaado oo waxa weye mid haddaad dhunkati kii kala la dhunkado oo mid wax haddii la siiyo kan kale la siiyo oo isku mid laga dhigo ayaa la rabaa leannahu dhibaatadaasoo dhan waxaa keentay yuusuf walaalihii waxay ka xumaadeen jacaylka uu aabbiyi jecel yahay yuusuf annagana muxuu loo jeclaan waayey oo iyaga isaga keliya u jeclaaday ayaa dhibtaa keentay midda labaad xasadu xaasidnimada iyo waxa weye inuu qofku xaasid noqdo waa sababta waxay keenaysaa in waxa weye dhibaato badan ay dhacdo oo mashaakil ku dhaco oo waxa weye aad iyo aad mashaakil u noqdo leannahu xasadkii ibliis nabiyullaahi aadam wuu xasiday ikhwatu yuusufna waa ujeedaa walaalkood way xaasideen oo xaasidnibay ku sameeyeen yahuuddu nebi maxamed waxa weeye diintiisii iyo diintii islaamka o dhan way xaasideen marka xaasidnimadu waa wax xunaa la iska ilaaliyo oo aad iyo aada khatar weeye xaasidnimada waa in la iska ilaaliyo midda saddexaad waxaynu ka qaadanaynaa irtikaabu akhafa dararayn qaacidatun sharciya inay qaacido sharciya tahay oo haddii laba dhibaato isku kaa qabsato tan fudud baad qaadanaysaa tan khatartaana waad ka tegeysaa leanno ikhwatu yuusuf waxa waxay eh, noqotay inay walaalkood dilaan iyo inay ceel ku ridaan waxay doorteen markaa inay eelkii ku ridaan leanno iyadaa fudud waxaanu kaloo ka qaadanaynaa dadka isku hooyada ah iyo dadka isku maaragtay kala hooyada ah inay mar walba naxariista iyo raxmaddu inay dhowdahay qofka kula hooya ah laakiin waa bishardi waa markuu diinta ilaahay fahmo oo xaqa uu garanayo laakiin haddii una xaq garanaynin oo jaahil yahay oo waxa weeye wax khariban yahay oo ciyaar suuqa hadday hooyadaa dhashay iyo haddii kaleba khayr malebe wax khayra uu leeyahay iyo faa'iido uu leeyahay midna ma jirto waa inay waxa weeye uu qofku markuu xaqa fahmo weyn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda shanaad inuu qofku dembi weyn intuu galo uu toobad keeni karo leanna waxa weeye ikhwatu yuusuf markay dembigaa weyn galeen markii dambe way toobad keeneen ilaahayna waa badbaadiye weyn midda lixaad waxaynu ka qaadanaynaa wanaagga ilaahay uu u galay nabiyullaahi yuusuf iyo suu u badbaadiyey oo waxa weeye dhibaatadii oo dhan uu uga badbaadiyey ayaynu ka qaadanaynaa midda toddobaad waxaynu ka qaadanaynaa sabirku wanaagga uu leeyahay leannao nabiyullaahi yuusuf nabiyullaahi shucayb calayhi salaam waa sabray oo sabir adag buu la yimid aad iyo aad u wanaagsan marka wanaagga uu leeyahay baynu ka qaadanaynaa midda siddeedaad waxaynu ka qaadanaynaa faa'idaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam inuu nebi ahaa isagoo yarna ilaahay u waxyooday leanno ilaahay baa yidhi wa awxaynaa ilayhi markii uu waxa weeye leannahu looma shardiyo nebinimada inuu noqdo qof weyn ama xoog leh looma shardiyo weeye waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inayna waxa weeye e, e, aynu ka faa'iideynaa taqriiru qaacidati laa xadara maca alqadar wixii ilaahay kuu qadaro inayna ku seegaynin leannu nabiyullaahi shucayb nabiyullaahi yacquub aad buu isugu dayey inuu waxa weeye wiilkan ilaaliyo haddana waa ilaalin kari waayey gacmihiisii waa laga saaray halkaasaana laga riday marka waxa weeye wixii ilaahay qadaray cidna ma hor istaagi karto waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sidqu lmu'min macnaha qofku inuu waxa weeye run sheego waxay ku xambaaraysaa calaa tasdiiqi man yaxlifu lahu wa yu'akidu kalaama haddii uu qof mu'mina kuu dhaarto oo dhaar uu kuu maro inaad rumaysatid ayaa loo baahan yahay oo waxa weye dhaartii si aan la beenin ilaa inay wax beena ka daahir noqoto mooye hadday calaamado ka muuqdaan qofkan inuu been sheegayo dee lama rumaysanaya marka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in laga xumaanayo oo qofku uu ka murugoonayo hadday dhibaato ku dhacdo ama ehelkiisa ama ilmihiisa leanno nabiyullaahi shucayb aad buu u murugooday laakiin waxa weye wuu sabray midda shan iyo tobnaad faa'idada shan iyo tobnaad waxaynu ka qaadanaynaa in lagu farxayo wixii waxa weeye wanaaga oo ilaahay ku siiyo inaad ku fara ku farxi kartid ayaynu ka qaadanayna leanna wiilkii marki eh, ninkii ka soo saaray ceelka wuxuu yidhi yaa bushra haadaa gulaam wuu bishaaraystay marka haddii ilaahay wax wanaagsan ku siiyo waad ku farxi kartaa oo waa bannaan tahay laakiin kibri ay kuu geyni waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inuu waraabuhu dadka cuno haddii uu jaanis ka helo marka hadda waad aragteen waraabuhu qofki eh, hadduu keligii yahay iyo xoogaa waxa weeye kuma dhiirada dadka laakiin hadduu janis ka helo waxa weeye ma daynayo oo waa khatar weyn laakiin kenyayda oo khatar tahay waa khatar laakiin dhurwaaga iyo waxa weeye eh, ayaa maaragtay aan dadka aada ugu dhiirin faa'idada lix iyo tobnaad waxaanu ka qaadanaynaa eh, jawaasu lixtiyaadi liamri diini waddunya inuu qofku mar walba dadaalo oo waxa weeye uu dadaal kasta uu samayn karo siduu naftiisa ku badbaadi lahaa ama diintiisa u badbaadsan lahaa ama waxa weeye arrintiisa inuu ku dadaalo inay bannaan tahay ayaynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa diimihii hore waxaa ku bannaanaa oo waktiyadii hore jiri jiray attabani waxa la yidhaahdo inuu qofku ilmo uunan dhalin uu ilmo ka dhigto laakiin diinteenna islaamka waa la mamnuucay oo ma bannaana ilaahay waatuu yidhi udcuuhum liaabaa'ihim aabbayaashood ugu yeera oo waxa weeye idinku maydan dhaline aabbayaashood ugu yeera sidaa daraaddeed ma banaana marka diinteena islaamka waa la xaaraantinimeeye wey faa'idada sideed iyo toban waxaynu ka qaadanaynaa macrifatu tacbiiri ru'ya ru'yada fasiradeeda inay tahay ilaahay wax uu cilmi uu dadka bara inay tahay oo waxa weye ilaahay ku karaameeyo ee qof walba uuna iska fasiri karin oo loo baahan yahay inuu qofku wixii cilmi u leeyahay faa'idada sagaal iyo toban waxaynu ka qaadanaynaa qofku markuu xoog yeesho oo caqli yeesho oo waxa weeye ay e, dhali carruurnimadii ka ba'do ilaa iyo afartan uu gaaro inay qofka caqligiisii maskaxdiisii ay dhammaystiran tahay sidaa daraaddeed marka qofku markuu da'daa gaaro wax walba waa miisaamaya waxyaalo badan buu kala garanaya waxaynu ugu dambaysiinaynaa faa'idada labaatanaad oo odhanaysa xusnu ljazaa mashruucun bixusni alqasdi waalcamal in ilaahay uu wanaag kugu abaalmariyo waxay ku xiran tahay adiga inaad caqiido saxiixa iyo camal saalixa la timaadid oo waxa weye horta marka hore adigu dadaashid ayay ku xiran tahay haddaad marka adigii dadaashid oo camal saalixa iyo caqiido saxiixa la timaadid ilaahayna wanaag buu kugu abaalmarinayaa qeybtii marka ugu horreeysay oo qisatu yuusuf marxaladii koowaad halkaasay ku eg tahay iyo fawaa'ideedii oo ahayd marxalatu sikar marxaladii yaraanta iyo dhalinyaronimada iyo mashaakilkii uu soo maray qeybta labaadna insha allahu waynu u gudbi doonaa haddii rabbi idmo halka ayaan marka ku joojinaynaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin